بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا walaalayaal insha allahu tacaala maanta oo kale oo ahayd sabtida waxaynu u lahayn ama aynu baranaynay taariikh nololeedkii mid ka mid a ah saxaabadii rasuulka ilaahay ridwaanullahi calayhim waana saxaabigii markaa cumar ibn khadaab radia allahu canhum xalqadii hore ama darsigii hore waxaynu kaga soo warramnay cumar ibn khadaab e, radia allahu canhu nasabkiisii dhalashadiisii magacyadiisii caruurtiisii e, qoysaskiisii iyo sidoo kale qaabkii uu ekaa iyo sifooyinkiisii siduu ku islaamay iyo markii uu hijrooday iyo siduu islaamka ula noolaa ayaynu kasoo warramnay insha allahu tacaala maantana waxaynu ka warrami doonaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaadee oo markaa waxa weeyaan la nool markaa islaamnimadii la nool iyo markaa duulaanadii ama dagaaladii uu ka qayb galay dabcan dhammaan dagaaladii ama duulaanadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka qayb galay oo dhan nabiga waa la joogay oo maciise ayuu ahaa marka duulanadaas ama dagaaladaasna waxbayn ka tilmaami doonaa sidoo kale waxaan wax ka tilmaami doonaa mulaasamatu cumar lilnabiyi sala allahu caleyh wasalam cumar oo laasimay oo la joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee dhacay fadliga uu cumar ibnu khadaab uu leeyahay iyo ammaanta badan ee nebiga ilaahay uu usoo jeediyey saxaabiga markaa cumar ibnu khadaab radi allahu canh aynu ku bilowna markaa duulaanadii ama dagaaladii yacni dagaalada waxaa ugu horeeyey dagaalkii ugu horeeyey ee islaamka dhaca wuxuu ahaa dagaalkii beder weeyaan waa dagaalkii beder oo dhacay sanadkii labaad ee hijiriyada ayuu dhacay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ayagu haldoorka ahaa ee ka hadlayay markii nebigu uu la tashanayo saxaabada intaanu dagaalku dhicinba ka hor marka abuubakar ayaa hadlay dabadeedna si wanaagsan ayuu u hadlay wuxuuna dadka ugu yeedhay markaa in ay dagaalamaan sababtoo ah waxa weeye dagaalkii beder markay muslimiintu soo baxayeen umay soo bixin in ay dagaalamaan ee waxay u soo baxeen keliya in ay marka waxa weeyaan e, ay qabsadaan niman reer qurayshadu ay col ahaayeen safarkoodii dabadeedna kadis buu ku noqday markaa dagaalkii dabadeedna nebigaa la tashaday saxaabadiisii abubakar baa markaa hadlay oo si wanaagsan u hadlay kadibna cumar ibn khadaab ayaa kacay oo isaguna si wanaagsan u hadlay wuxuuna dadka ugu yeedhay siyaguna inay wax iska dhiciyaan oo ay dagaalamaan ayuu dadka ugu yeedhay dagaalkii beder markaa markii la galay qofkii ugu horreeyey ee ku shahiida wuxuu ahaa yacni mawle uu lahaa cumar ibnu khadaab mawluhu waxa weye waa qof addoon ahaan jiray dabadeedna la xoreeyey marka uu cumar ibnu khadaab radi allahu canhu uu xoreeyey wa kaana hada ismuhu mahjac ayaa la dhihi jiray ninka waxaa la dhihi jiray magaciisa mahjac baa la dhihi jiray wuxuuna ahaa mawlihii cumar ibn khadaab wa huwa awal man istushhida fii bederin weeye waa qofkii ugu horreeyey ee waxa weeyaan dagaalkii beder ku geeriyooda dagaalkii beder dabcan isaga ku raagi mayno oo siirada ayaynu ku baranay dagaalkaas cumar ibn khadaab waa dagaalamayay wuxuuna dilay abtigii oo gaal ahaa subxaan allah abtigii la dhihi jiray markaa caas ibnu hishaam ayuu dilay waa inagii soo marinay markaa abtiyaashi cid ay ahaayeen abtiyaashi waa abujahl abujahl iyo walaaladii weeyaan ayaa abti u ah abujahlna waxaa la dhihi jiray camru ibnu hishaam marka abtigii la dhihi jiray caas ibnu hishaam oo isaguna nin kaloo gaal ahaa oo abujahlkii abujahl walaalkii ahaa ayuu maalintaa khaarijiyey subxaan allah dagaalkii markii uu dhammaaday dagaalkii beder muslimiintu toddobaatan ayaa laga qafaashay nimankii reer qureysheed baa laga qafaashay saxaabiga markaa cumar ibn khadaab markii uu arkay nebiga adeerkii oo ahaa cabaas ibn cabdilmutalib oo maxbuusa cabaas dabcan waxaa soo xidhay malaa'igtii ilaahay baa soo xidhay oo dagaalka beder waxaa ka qayb galay malaa'ig baa ka qayb gashay marka malaa'igtaasi ayaa soo xidhay cabaas ibn cabdilmutalib oo cabaas markii la weydiinayay nin saxaabiya oo ahaa nin aada u dhuuban e, inuu ahaa baan filaya cabdullahi cabdullahi ibni mascuud nin aada u tamar yar oo dhuuban oo caataab uu ahaa ayaa markaa waxa weeye soo hogaamiyey cabaasna waxaa nin weyn oo feedho waaweyn xoog weyn dabadeedna waxay dhaheen ma ninkan yaree tamarta yar labaa kusoo xidhay cabbaasow wuxuu dhahay cabbaas maya ilaah baan ku dhaartee nin baa isoo xidhay buu yidhi dadka baanu ekayn oo salxanya leh oo quruxdan leh ayaa xidhxidhay buu yidhi subxaan allah walidalik buu nabigeena wuxuu lahaa kana dalika malak waxa uu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu mascuud buu la hadlayaa waraamu buu yidhi malag baa malag baa adigana ku saaciday oo kula kaalmeeyeen ninkan uu kula soo xidho uu kuusoo xabise marka cabaas markii uu yimi goobtii dagaalka ee lasoo xabisay isagoo la socda gaaladii reer quraysheed ay soo qasbeen cumar ibnu khataab aad buu ugu dadaalay inuu markaa islaamnimada uu usoo bandhigo markaa inuu islaamnimada usoo bandhigo oo uu ku dhah markaa islaamnimada ku wanaagsan dabcan cabaas ibn cabdilmutalib islaamnimadiisu way dambeysay isaga xilligii sulxulxudaybiya ama aan dhihi karayno fatxu maka markii magaalada makaba la furanayay ee nebigu uu dagaalka uu kusii socday ee uu doonayay inuu dagaalamo ayuu cabaas soo hijrooday markaasuu islaamay markaan subxaan allah dagaalkii beder waxaa kaloo maxaabiista ka mid ahaa nin reer quraysheed oo la dhaho magaciisa suhayl ibni camru magaciisa waxaa la dhihi jiray suhayl ibna camru ninkaas suhayl ibn camru wuxuu ahaa nin khatiiba yacni nin aftahana oo aada u gabya sidoo kalena hadalka markuu ku dhaho cid ka daba dhihi jirtay may jirin cumar baa wuxuu yihi rasuulka ilaahayo ninkan waa ninkii hadalka badnaa waa ninka dagaalkao dhan kugu soo abaabulay ninkan halkan haniyaadka yacni labadan dhoolood iyo carabkaba aan ka gooyo idacni ya rasuul allah iyo ogolow aan ninkan gebigiisaba afka iyo carabkaba ka jare rasuulku wuxuu ihi maya anigu dadka ma muhleeya yacni anigu dadka hilibkooda ma jarjara buu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaas welibana wuxuu ku dhahay cumarow ninkan aad arkay sidaad leedahay aan carabka ka gooyo maalin maalmaha ka mida baa laga yaabaa inuu ku anfaco subxaan allah wa sadaqa rasuulullahi rasuulka ilaahina run buu sheegay ninkii suhayl ibna camruu horta wuu islaamay welibana wuxuu ka mid ahaa dadkii islaamnimadeedu ay dambaysay madaxna wuxuu ahaa reer quraysheed dabadeedna nebigu markii uu geeriyooday nabigu calayhi salaatu wasalaam markii u geeriyooday carabta jasiiradda carbeed ku nool oo dhan way ridoobeen oo waxaweye way gaaloobeen walciyaadu billahi rabbilcaalamiin dabadeedna magaalada maka waxay iyaguna isku dayday inay gaalowdo oo ama ay ridowdo ninkii suhayl ibnu camru ayaa istaagay oo la hadlay dadkii oo ku dhahay waar idinkaa dadkaba ugu dambaysa islaameye ha noqonina kuwa ugu horeeya gaaloobaya subxaan allah rasuulka ilaahina run sheegay leanno maqaam kale ayuu ka anfacayaa buu yidhihay oo aanad markaa ka shallaynaynin ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkii markii uu dhammaaday waa beder baan weli ku guda jirnaaye gaaladii meeshii ku geeriyootay subxaan allah waa la qaaday qaliib baa lagu tuuray qaliibku waa ceel beder ceel yani me qoday aan la aqoonin jiman qodaaya shimbiro qodaaya lama yaqaano ayaa lagu aasay markaa qabrigoodii markaa cumar ibnu khadaab wuxuu ka sheekan jir wuxuu ihi dagaalku intaanu dhicin ayuu rasuulka ilaahay uu sala allahu caleyh wasalam uu kasii sheekayn jiray oo uu dhihi jiray haadaa masracu fulaan haadaa masracu fulaan haadaa masracu fulaan yacni halkan waxaa ku dhimanaya hebel halkanna meydkii hebel baa yaal halkanna meydkii hebel baa yaal markaa cumar wuxuuhi ilaah baan ku dhaarteen mid kasta uu sheegay nebigu meeshii uu sheegay uu yidhi meydkiisa halkan yaalla sidiibuu u yaallay buu yidhi subxaan allah sadaqa rasuulullah rasuulki ilaahay markaa run ayuu sheegay dabadeedna wuxuu dhahay cumar nabiga marka wuxuu canaantay nimankii gaalada dhintay ayuu markaa canaantay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yidhi istuu qabriyadoodii iyo meeshii lagu aasay dul istaagay ayuu wuxuu ku dhahay hal wajadtum maa wacda rabbukum xaqaa ma hesheen wixii rabbigiin idin si dhab ah idinku baaqay soo maydaan helin ma la kulanteen naxnu wajadnaa yani maa wacda rabbuna xaqan aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam annagu waanu helnay buu yacni wixii ilaahay uu noogu baaqay idinkuma hesheen dabadeedna cumar ibnu khadaab baa la hadlo wuxuu yihi rasuulkii ilaahayow ma waxaad la hadlaysaa qowman jayafuu qoom markaa wax weeye baktiyey jayfa waa maxa qofku markuu baktiyo uu engego subxaan allah qoom engegay oo waxna aan maqlin miyaad la hadlaysaa rasuulka ilaahayow rasuulka ilaahay wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam maa antum biasmaca mini biasmac lima aqulu minhum yacni idinku iigaba maqal dhowidin waxaan ayaga ku leeyahy marka way imaqlayaan buu leeyahy subxana allah way imaqlayaan walaakinahum laa yujiibuun aw laa yastatiicuuna an yujiibuu hase ahaatee ma awoodaan in ay markaa jawaab celiyaan way maqlayaan canaantii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan ma ma awoodi karayaan inay u jawaab celiyaan waana markaa masalada khilaafka inta badan culimmadu dhexdooda dhex taala ee waxa weeye qofka geeriyooday miyuu maqlaa baniaa yani miyuu maqli karayaa qof nool miyuu maqli karaya waa masale khilaafiya in badan bay culummadu isku khilaafaan marka qisadani iyo riwaayadani waxay ka mid tahay ta badan culummada dhahdaa w maydku waa maqlaa waxa lagu ducaynayo waa qisada ay soo arooriyaan weeyaan waxaa kaloo jirtay qiso kaloo cajiiba isla markii dagaalkii beder uu dhammaaday nin la dhahdo cumayr ibnu wahab cumayr ibnu wahab iyo nin la dhahdo safwaan ibnu umaya oo umay ibnu khalaf ayaa dhalay oo aabbihiiba dagaalkii beder lagu dilay dabadeedna cumayr ibnu wahab iyo safwaan ibnu umaya baa meel wada fadhiistay dhagax dushiibay dul fadhiisteen qol aan meel aanay cid kale iyo labadooda mooyn cid kale aanay joogin ayay fadhiisteen dabadeedna waxay xuseen oo ay dib u xasuusteen aabbayaashoodii iyo raggii lagu laayay dagaalkii beder ayay dib u xasuusteen waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartay noloshu dhadhanba male macaana male mar haddii raggaasi ay halkaa ku geeriyoodeen dabadeedna cumayr ibnu wahab ayaa wuxuu yidhi aniga ilaah baan ku dhaartee anaa intaan u tago yacni maxamed intaan u tago soo dilaya buu yidhi welibana waxaan haystaa buu yidhi marmarsiyo aan ku marmarsiyoodo buu yidhi waayo wiil uu dhalay cumayr ibnu wahab ayaa wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii rasuulku uu ku qabtay dagaalkii beder dabadeedna ninkii safwaan ibn umaya nin maskax badan buu ahaa uu ka faa'iidaysto wuxuu ihi haye maxaa kuu diidaya haddaba inaad tagtid meesha meeshaasood maxamed aad khaarijisid wuxuu ihi laba shay baa ii diidaya kow caruurta aan dhalay oo carruur yaryar ah oo u baahan in la koriyo waa kow talabaadna waxa ii diidiyay dayn laygu leeyahy safwaan ibnu umaya ka faa'iidaystay jaaniskii wuxu uhi horta dayntaanaa kaa bixin caruurtaadana carruurtaydaan ku daraya anaana korinayo ballan qaadaya oo aabbow noqonayo wuxuu dhahay khalaas ninkii cumeyr ibnu wahab waa soo baxay seeftii buu soo qaatay waxaana loo yaqaanay ninkaa cumeyr ibnu wahab waagii hore shaydaanu quraysh shaydaankii reer quraysheed baa loo yaqaanay subxaan allah magaaladii madiina ayuu markaa waxa weeyaan uu yimi isagoo awrkiisii saaran subxaan allah dabadeedna awrkiibuu markaa waxa weeye uu ka degay masaajidkiibuu doonaya inuu galo masaajidka hortiisa waxa taagan cumar ibnu khadaab iyo saxaabo kale cumar baa arkay ninkii cumeyr ibnu wahab wuxuuhi wallahi waa shaydaanu qurays caduwullah inaanu halkan u imanin waxaan shar ahayn umu imanin wuu qabtay halkaasuu qabtay maradii iyo seeftiiba uu qabtay wuxuhi war caduw allahi maxaa kusoo geliyey magaalada subxaan allah wuxuu dhahay nabi maxamed baan doonaya inaan la hadlo oo wiilkaygiioo la xabisay ama maxbuus ah ayaan doonaya inaan kala hadlo nebigiibuu u gala wuxuu dha rasuulka ilaahay oo cadowgii ilaahay ee cumayr ibnu wahaba halkan taagan oo seefna weliba sita oo ku jeeni qaaran subxaan allah rasuulku wuxuu hi soo geli rasuulku wuxuu ku dhahay soo geli dabadeedna wuu soo geliyey cumar baa markaa wuxuu sitaa wuxuu hayaa seeftii iyo maradiisi iyo wixii o dhan buu saa isugu hayaa dabadeedna wuxuu ku dhahay nebigu wuxuu ku yidhi soo geli wuu soo galay markaa wuxuu dhahay nebigu fadhiiso isagoo seeftiisii wata ayuu nebigu ku yihi fadhiiso wuu fadhiistay dabadeedna nebigu waa kii waraystay calayhi salaatu wasalaam markaasuu kuu dhahay cumayr ibnu wahbow maxaa ku keenay magaalada madiina wuxuu dhahay maxamedow waxa weeyaan waxaana keenay inaanu kaa inaan kaala hadlo wiil maxbuus ahoo dagaalkii beder aad ku xabisteen ama lagu qafaashay wuxuu dhahay nebigu warwarka maadii sheegi maxaad yacni ka sidataa seefta haddii aad u timi inaad qof furato ama madax furato maxaa seefta aad ugu jeeni qaarantay wuxuu dhahay seeftani hadday wax noo taraysa dagaalkii beder bay wax noo tari lahayd rasuulku wuxuu kuhi war runta maadii sheegi waa runta maadii sheegi dabadeedna wuxuu dhahay rasuulkii maxamedow wuxuu hi ilaah baan ku dhaartay waxaan intaa ahayn uman imanin rasuulkiibaa baa war warkaalay miyaanad adiga iyo safwaan dhagax dushiisa intaad fadhiisateen aydan dib u xasuusanin aabbayaashii nin lagu laayey iyo madaxdii nin lagu laayay dagaalkii beder dabadeedna aanad odhanin maxamed baan soo dilayaa oo uu safwaan uu ku dhahay labadii arrimoodee kaa kuu diidayay inaad maxamed soo disho anaa kaa ballan qaaday oo miyaanu ku dhihin caruurtaadana anaa caruurahayga ku daraaya lacagta deynta lagugu leeyahayna anaa bixinaya miyaanu sidaa ku dhihin anaad u imanin inaad aniga i disho imana dilaysid buu yidhi ilaahay baa iga kaa celinaya ninkii markaa usqida fi aidii ninkii fabuhita aladii kafa kii gaaloobay markaa subxaan allah khalaas usqida fi aydih labadiisa gacmood buu ku dhacay macnaha waa fashilmay wuxuu ihi subxaana allah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ilaah xaq lagu caabudaa ma jirto ilaahay mooyaane moxamedna waa rasuulki ilaahay wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay labadayada mooyaane adduunka qof kaloo ku nooloo nala ogaa ma jirin subxaan allah waa qisada cajiibka weeyaan iyo mucjisooyinka rasuulka ilaah calayhi salaatu wasalaam haddaynu kaga nimaadna intaa dagaalkii beder iyo wacdarihii markaa waxa weeyaan saxaabigii cumar ibn khadaab aynu namaadna dagaalkii labaad ee ku xigay dagaalkii beder oo dhacay sanadkii ee hijriyada waana ghaswatu uxud waa dagaalkii uxud weeyaan dagaalkan muslimiinta waa la jabiyey dabadeedna walaalayaal dagaalkii markii uu dhamaaday toddobaatan saxaabi baa la dilay hase ahaatee gaaladii wax guul weyn may soo hooyin waayo magaaladii madiinana may qabsanin nebigiina may dilin saxaabadii ugu sarsarraysay madaxda ahaydna may dilin subxaan allah waana iska laabteen waxna may qaniimaysan waxna may qafaalanin subxaan allah hase ahaatee iyagu waxa u arkayeen markay toddobaatan ay dileen oo dee xagga dhimashada ay kaga badan yihiin muslimiinta iyagu waxa u arkayeen guul inay gaadheen markaa ninkii abu sufyaan ayaa meeshii yimi yacni buurtii ay saarnaayeen nebiga iyo saxaabadiisu ayuu soo dul istaagay abu sufyaan markaa kibirsan oo waxa weeyaan e, faraskiisa saaran markaasuu wuxuu yihi maxamed mee buu yidhi dabadeedna waa nebigaa wuxuu ku dhahay saxaabadiisii amus markaasuu yihi abubakar mee markaasuu nabigu ku yihi amus markaasuu yihi cumar mee markaasuu nebigu ku dhahay amus ha u jawaabine markaasuu yihi waa qoom dhintay weeye waanu laynay kuwa cumar baa ishaan kari waaye markaasu wuxuu idhi cadowga ilaahayow cidku hoojisa ilaahay waa kuu reebay subxaan allah dabadeedna markuu maqlay codkii cumar ayuu wuxuu ku dhahay war iiga waran buu yidhi ilaah baan kugu dhaariye cumarow ilaah baan kugu dhaariye cumarow maxamed ma nool yahay buu yidhi markaasuu ihi wallaahi ilaah baan ku dhaartee maxamed wuu nool yahay waana kan ku maqlaya iminka halkan jooga wuxuu dhahay cumarow haddaba abu sufyaan waa gaal xilliga wuxuu dhahay cumarow ilaah baan ku dhaartay aadaan kaaga kalsoonahay ibnu qamia ibnu qamia waa ninkii dagaalkii uxud dhahay nebigan soo dilay oo dadka ugu sheekinay markaasu wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab waxa lagu dhahay abu sufyaan ayaa wuxuu leeyahay cumarow adaan kaaga kalsoonahay oo waxa weye kan run sheegnimo badan ibnu qami adan beenta noo sheegay buu yidhi dabadeedna qisada macruufka waa garanaysaan oo waa kii yidhi uclu hubal hubal waa sanamkiisi hubal ha sarreeya buu yihi sanamkiisii sanamkayga hubal ha sarreeya buu yihi subxaan allah rasuulki ilaahay baa ujawaabay wuxuu yihi waar u jawaaba markaase waxay dhaheen maxaanu nidhaahnaa waxaad tidhaahdaan buu yidhi allahu mawlaana walaa mawlaa lakum sidaa dhaha buu dhahay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wayna u jawaabeen marka marka dagaalkii wuxuudina cumar ibn khadaab waa ka qayb galay bale wuxuu ka mid ahaa raggii iyagu sugmay ayuu kamid ahaa ee aan cararin goobtii dagaalka aan ka cararin ee nebiga la joogay ayuu kamid mid ahaa calayhi salaatu wasalaam walow markii hore ee waxa weeyaan dhacdadu ay dhacday layidhi nebigii baa la dilay waxa weeyaan ay saxaabadii mar keliya dhulka wada fadhiisatay oo la wada naxay weeyaan oo la agagaxay markaa subxaan allah dagaalka waxaa ku xigay dagaal la dhahdo banilmustaliq banilmustaliq ayaa ku xigay qaswatu banilmustaliq dagaalka markaan mar xilligii la galay oo dagaalkii uu dhammaaday ayaa waxa dhacday walaalayaal cumar ibnu khadaab yacni qisadana bal aynu dhegaysano waxaa jirtay laba nin oo saxaabada horta ka mid oo ah, ninna waa nin reer ansaareeda ninna wuxuu ahaa nin reer muhaajiriina way isqabteen oo markaa waa waxa dhex maray muran iyo dood oo way isqabsadeen subxaan allah dabadeedna ninkii reer muhaajiriinta ahabaa wuxuu hi yaa muhaajiriin muhaajiriintiye yacni wuxuu madad ka dalbanayaa oo caawimo ka dalbanaya muhaajiriintii ninkii reer ansaareedna wuxuu meded ka dalbaday reer ansaareed dabadeedna nebigi ilaahi baa soo kala dhex gala wuxuu ihi dacuuha fa inaha muntina war faraha ka qaada way uraysaa buu ihi yacni waa qabyaaladii weeyaan oo barax le eh faraha ka qaada buu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaa doonayay inuu jaaniska uu ka faa'iideysto habaarqabihii in la dhihi jiray cabdullaahi ibnu ubaya ibnu salool oo ahaa ra'sul kufri wannifaaq madaxii munaafiqiinta oo dagaalkii markaa mustaliq nebiga la socdoo soo raacay isaga wuxuu doonaya wallicaha yacni hay olosho qabyaalad meeshu ha noqoto nimankan mahaajiriinta magaalada madiina soo degay aan saareed ha ka saaraan dabadeedna wuxuu dhahay intuu la hadlay saxaabadiisii iyo dadkii munaafiqiintae ka agdhowaa ayuu wuxuu ihi masaasuu maxamed ku jawaabay wallaahi oo bilah waynagu kibran buu ihi markaasu weliba wuxuu dhahay kelmadiisii kufriga iyo gaalnimada ahayd layukhrijanna alacazu minha aladal lain rajacna ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal ayuu yihi markaan ku laabanno magaalada madiina kan sharafta leh wuxuu ka saarayaa kan dulaysan magaalada oo uu uga jeedo ka sharafta le isagaa isaga jeeda hadda waa habaarqabiya cabdullahi ibnu ubay ibnu salool weeyaan ka dulaysana rasuulka ilaahay buu uga jeedaa subxaan allah ilaahay baa markaas warkiisii caddeeyey saxaabi dhallinyaro ah oo warka maqlaaya baa nebiga usoo sheegay dabadeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyibaaba kusoo dago aayaad qur-aana baaba kasoo degay rasuulkii ilaahay markaa cumar baa la joogay wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow ninkan waa cabdillahi ibnu ubay ibnu salool madaxa ka go dacni adrubu cunuqahu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow iyo ogolow aan madaxa gooye ama nin kalena cubaad ibnu bishr u dir weeyaan waa nin ay isku qolan yihiin oo reer khasraj ahaayo ninkaas ay isxigaan weliba u dir ninkaasi madaxa ha gooye rasuulku wuxuu dhahay maya ma dilaayo laa aqtuluhu ma dilaayo buu yihi xataa laa yaquulu nnaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabahu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ma dilaayo buu si aanay dadku u dhihin maxamed wuxuu laayaa oo u dilaa saxaabadiisa marka nebigu muu dilin gacanna ma saarin markaa subxaan allah gacantana ma saarin subxaan allah leanna nebiga siyaasadiisii waxaa ka ahayd ninka la ydhahdo cabdullahi ibnu ubay ibnu salol xilligaa wuxuu ahaa nin awood leh nin power le buu ahaa magaalada madiinana nebigu markii uu yimi oo uu iman doono reer ansaareed iyo labadoodii qabiile khasraj iyo aws waxay ku heshiiyeen in ay nin suldaana oo nin caaqila ay samaystaan oo madax u ah labada qabiilba dabadeed ninkaas wuxuu ahaa cabdullahi ibnu ubay ibnu salool nebigu markii uu yimi warkiisi waa la ilaaway oo magaaladii madiineba way islaamtay nebigiibaa lagu mashquulay marka isagu wuxuu u arkaya munaafiqa weyni inuu nebigu jagadii uu ka qaaday sidaa awgeed ayuu colaadan iyo dhibtan oo dhan uu bilaabay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin markaa wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii la dilaayo xilliga oo yacni aynu dilno muslimiinta tafaraaruq fara badan oo maslaxadaa ka weyn marka maslaxadaa ka weyn marka uu kaadsigii nabigu uu u kaadiyey guul weyn ayaa ka dhalatay ilaa markii dambe uu nebigu markii dambe cumar uu sheegay oo uu yidhi maalintii haddaynu dili lahayn ninkan tiri dil maanta waxa weeyaan eh, guusha intaa leeg dadku may gaadhi lahayn leanno waxa weeyaan ilaahay baa fashiliyay subxaana wa tacaala oo xitaa inankii uu dhalay oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool ayaa magaaladii madiina markuu soo gelaayay ninkii eh, munaafiqa ahaa ayuu aabihii cabdillahi ibn ubay ibnu saloolba wuxuu kuli soo geli maysid soo geli maysid adigu magaalada markaasu wuxuu dhahay maxaad iigu diidaysaa wiilkaygiyo wuxuu dhahay ninka sharafta leh waa rasuulka ilaahay adiguna ka dulaysan baa tahay buuli waa wiilkiisi buu alla ku salliday oo muslim noqday oo saxaabiya weeyaan subxaan allah calaa kulli xaal dagaalkii axsaab haddaynu wax ka soo qaadano cumar waa ka qayb galay radi allahu canhu dagaalkii axsaab waa ka qayb galay ilamaa iyo dagaalka axsaabna waa la hareereeyo waa tii godka lagu hareereeyey oo dee dad labiyo toban kun oo ciidan afar kun oo reer quraysheed lix kun oo carabti reer bani qadafana subxaan allah laba kun oo yahuud oo dhabarka kagasoo kaga timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ballan burin samaysay khiyaano qaran waxaasoo dhan baa isugu yimi maalintii oo dhan si u dagaalamayeen cumar salaadii baa ka tagtay cumar salaadii baa ka tagtay markii maqribkii uu gaadhay eh, qoraxdii ay madoobaatay ayuu habaaray oo uu caayay gaaladii uu i waxa weeyaan salaadiibadna ilow siiseen rasuulku uu tago wuxuu dhahay rasuulka ilaahayo maanta dhan saan u dagaalamaynay waxa weeye salaadii baa naga tagtay rasuulki ilaahay wuxuu dha ilaah baan ku dhaartay aniga laftigaygaba salaadii waa iga tagtay dabadeedna salaadii casr wuxuu tukaday markii maqribka xitaas yani qoraxdu markii ay madoobaatay bur nabiguu tukaday calayhi salaatu wasalaam waayahay sulxulxudaybiya iyo heshiiskii xudaybiya horta waa ka qeyb galay cumar ibn khadaab oo waa baycatu ridwan waa baycadii lala galay eh, geedka hoostiisa lagula galay lagula galay marka waxa weeyaan saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim ee ilaahayna uu raallida ka noqday marka cumar wuxuu kamid ahaa dadki ilaahay raalida uu ka noqday isagoo nool ilaahay baana qur-aan ka soo dejiyey subxaana wa tacaala laqad radya allahu can ilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fi quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ilaahay dhab ahaantii raalli ayuu ka noqday nebigi ilaahayow kuwii geedka hoostiisa baycada kugula gelay ee kugula heshiinayey ilaahay raalli buu ka noqday qalbiyadooda waxaa ku jira buu ilaahay ogaaday naxariistiina ilaahay waa kusoo dejiyey nimanka waxaanu alla u ballan qaaday furashooyin waaweyn iyo guulo waaweyn waana dagaalkii khaybar ayaa ilaahay u ballan inay ka guuleysanayaan gaaladii markaa yahuudeed marka cumar wa waa baycatu ridwaanna waa ka qayb galay subxaan allah oo dadkii ilaahay raalida uu ka noqday raallida uu kamid noqday ayuu kamid ahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu doonayay inuu cumar u diro magaalada maka uu u diro si uu reer quraysheed ula soo hadlo markaa cumar baa wuxuu yidhi rasuul allow way nimankani way garanayaan anigu sidaan u adag ahay oo aan ugu qallafsanayn cadowga weyn aan u ahay ee waxaan ku tusayaa nin ay reer quraysheed jecel yihiin oo aanay dhib badan u geysanaynin wuxuu dhahay waa kuma wuxuu dhahay rasuulku waa ninkan loo yaqaano cuthmaan ibnu cafaan oo reer bani umaye ah oo waxa weeyaan eh, reer bani umaya aanay dhib badan oo saas aanu geysanayno waa abu sufyaan bay isxigaan abu sufyan baaba adeer u ah markaa eh, yan u ah markaa cuhmaan ibn cafan marka nebigu cuhmaan buu diray waa eh, subxaan allah dhacdadii waa dhacday siiradan kaga warramnay dhowr jeer waxa dhacday markaa ishaaca dhacday ama warku tirhkuteyna baa meesha yimi oo waxaa la yidhi ninkii cuhmaan waa la dilay dabadeedna nebigu waa ka saxaabadiisa isugu yeedhay ee geedkan hoostiisa markaa baycatu ridwan ama shajaratu ridwan geedkan hoostiisa marka waa ka baycada kala kala galay oo yidhi waxa weeye waa inaan usoo aargudinaa cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaa saasayna ku timi dhacdadaasi heshiiskii markaa xudaybiya markii la galaaya oo muslimiinta iyo reer quraysheed ay heshiinayeen waxaa dhacday walaalayaal waxaa soo baxay Eh, oo iyadoo la heshiinayo qoraalkii la qoranayo oo suhayl ibni camru uu matelayo reer quraysheed eh, nebi maxamed ina uu matelayo reer eh, dadkii muslimiinta ahaa ayaa nin la dhahda abujandal oo xidhxidhan oo waxa weeyaan loo diiday inuu magaalada madiine uu aado inuu hijroodo loo diiday ayaa wuxuu isku soo dhex tuuray dadkii muslimiinta ah waa qaylinaya wuxuu leeyahay wax yar iga raalli ahaad marka waxaynu nidhi ninka loo yaqaano abujandal ayaa isku soo dhex tuuray dadkii muslimiinta isagoo silsiladaysan oo qaylinaya marka wuxuu leeyahay war muslimiine magaaladiibad ii daynaysaan magaalada ayaad ii daynaysaan niman wax iska dhicin karayana waa tihidine haygu celinina buu leeyahy waa ooyaya waa qaylinaya wuxuu leey gaaladii haygu celinina ilaahay dartiiba banuu soo hijroodaye cumar baa soo orday marka suhayl ibnu camruu ninkan u qoraya qoraalka uu qoraya reer quraysheed ee heshiiska la gelaya ayaa dhalay abujandalkan abujandalna waa muslim marka suhayl ibnu camruna qoraalkii buu qoraya wuxuu leeyahy rasuulkii ilaah maxamed buu ku leey maxamedow haddaynan kan ku wada heshiinin ilaah baan ku dhaartee shirkaba kuma wada heshiinina waan ku kala kacayna cumar baa markaa seeftii buu seeftiisii buu usoo saa u soo dhaweeda uu soo dhawaaday uu soo dhawaaday wuxuu ku dhahay seeftiisii ayuu yacni saasoo kale wuxuu doonayay in uu abujandal intuu seefti la qaato oo uu la boodo inuu aabihii madaxa gooyoba subxaan allah markaa cumar wuxuu yihi seeftiiban u dhaweeyey u dhaweeyey waxaan islahaa ha qaato waayo isagu shirka kuma jiro oo dee dhankaas dadkan magaalada maku ka yimi annagana nama matalayo waxaan doonayay inuu aabihiiba khaarijiyo oo deetana usaa noogu soo biiro wuxuu dhahay ninkii waa cabsadayo aabihii ayuu u tidhay buu yidhi manuu qaadanin seeftii buu leeyahy subxaan allah calaa kulli xaal qodobadii lagu heshiiyey kama warramayno siiradaynu ku faahfaahinay laakiin qodobkii xasaasiga ah wuxuu ahaa labadii darafba ay ku heshiiyeen gaaladii reer qurayshid waxay tidhi muslimka idinka idinka yimaada idinka soo carara hadda waa muslimka soo ridoobe gaalka ee soo carara ee ka yimaada magaalada madiina annagu ma soo celinana ayay dhaheen reer quraysheed gaalka anaga naga yani mus yani qofka markaa waxa weeyaan soo muslima qofka soo muslima ee gaalada ka soo muslima ee doona inuu magaalada madiine aadana ma aadayo waad noo soo celinaysaan subxaan allah waxa weeyaan waa miisaan waa miisaan kala gaaban weeyaan gaalada haddii mid uu eh, mid mid muslimo ridoobayo gaal noqday hadduu u yimaado ma celinayaan gaaladu mid yacni gaal ahayo soo islaamay hadduu doono inuu u hijroodo magaalada madiinana way soo celinayaan muslimiintu subxana allah waana qodobkii ugu cuslaa ee waxa weeyaan eh, ay muslimiinti inta badan ay ka cadhoodeen ee saxaabadii rasuulku ay ka cadhoodeen marka eh, dadkii aadka u cadhooday waxaa kamid ah cumar ibnu khataab iyo usayd ibnu xudayr iyo sacad ibnu cubaada saxaabadaas waaweyn oo umaradii waaweynada dagaalka ama yani generaaladii ciidanka kamid ahaaba waxay dhaheen ka cadhooday oo yidhi wallahi waa dulinim marka cumar aada buu cadhooday maalintaa nebigu u tago markaasu wuxuu ku yihi alasta rasuul allah miyaanaad rasuul ilaahay ahayn markaasuu nebigu yihi qaala nacam haa buu yihi nebigu rasuul baan ahay rasuul alasnaa muslimiin annaguna miyaanaan muslimiin ahayn nebigu wuxuu dhahay haayo muslimiin baa tiidin wuxuu dhahay kuwan kuwan inaga soo horjeeda miyayna gaala ahayn markaasuu uhi nabigu nacam hayo waa gaalo markaasuu falimaada nucti daniyata lidiinina haddaa maxaynu diinteenna ugu ogolaanaynaa inay dulinimo dulinimo u arkaya yacni in gaaladii heshiis noocaasa lala galo ama dhacdo saasa lala galo subxaan allah rasuulka ilaahay wuxuu dhahay ana rasuulullah anigu fariinsidihii fariinta ka sida ilaahay baan ahay wa anaa laa ucsiih aniguna ilaahay ma caasinaayo ilaahay baasa i faray waa iska soo laabtay abubakar buu yimi abubakar buu warkii warkii uu sheegay dabadeedna abubakar baa wuxuu ku dhahay innahu rasuulullah isagu maxamed waa rasuulki ilaahay mana caasinayno ilaahayna laa yudayichu wallahu laa yudayicuhu ilaahayna ma dayacayo nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam marka mucjisadii baa dee dhacday qisada siirada waa ku maqasheen waa laga yaaba inaad ku barateen laakiin wax yar baan idinka taabanaya waxa weeyaan nimankii markaa waxa weeye muslimiinta ahaa ee soo hijiroonayay markii loo diiday inay magaalada madiine aadaan oo dib loo celiyey way isaga yimaadeen magaaladii madiina abujandal baa soo hijrooday magaalo kaleu tagay nin kalaa soo hijrooday meel bay tageen wixiiba meel bay isugu biyo shubteen aanay magaalada madiineba aan magaalada madiineba aan ahayn subxaan allah magaalada madiineba aan ahayn dabadeedna meeshaa markii ay tageen gaaladii reer qurayshadiila iyagu heshiiskulama jiraane waxay wadada u fadhiisteen safarkii gaaladii reer qurayshada soo socday ku kastoo soo socdaba way ka dhacaan subxaan allah yacni ku kast safar kastoo way ka qaataan gaaladii reer qurashid ba khaatiyaan istaagay marka hadday maxaa nabi maxamed u tagaan wuxuu dhaha anigu nimankan magaaladeeda miyay joogaan waa maya miyay ii yimaadeen waa maya miyan anigu mas ahay waa maya way ii yimaadeen marka ii yimaadaan waan idinku soo celiyaa de iyaga iyaga iyo kartidooday halkaa ku tageen iyaga iyo idinka idin taalla nimankii markay khaatiyaanta istaageen ba waxay dheheen maxamedow nimankan ha kuu yimaadaan adigu naga qabso mas-uul adigu ka noqo <laughs> markaa waxaa loo ogolaaday muslimiintii xitaa soo hijaroonaysay ayaa loo ogolaaday subxaan allah in ay magaaladii madiine ay aadaan maalintaas waa kii cumar lahaa wallaahi waan garanayay in ra'yiga iyo aragtida nebigu ay iga barako badan tahay buu yihi sala allahu calayh wasalam inay iga baraka badan tahay waan ogaaday dabcanna faa'iidooyin badan buu halkaa cumar uu ka bartayo wuxuu bartay waxa la ydhahda mucaaradada mucaaradku sidan aynu naqaani axsaabtan mucaaradka ah wax walba kasoo horjeesanaya wax walba everything wax walba wanaagsan waa cagsigeedu weeyaan walciyaadu billahi rabb alcaalamiin si qaldan oo waxa weeyaan eh, foolxun bay u barteen mucaaradnimada mucaaradnimadu waa inay wax ay tahay wax wanaagsan oo qofka yacni wax qabta ee dowladda madaxda u ah ku ammaana waxa ka dhimanna dee dadka u sheego dhaha annagaa qabanayna laakiin mucaaradnimo ummadoo dhan burburinaysa wax wax walba ba dhanka kale u rogaysa walciyaadu billah maynaan arkin soomaaliduna si xun bay u fahantay markaa mucaaradnimada waxa loo yaqaano cumar markaa mucaaradnimadii uu sameeyey faa'iido badan buu ka helay waa mucaaradnimo silmi ah yani nabadgelyo ah nebiguu kasoo mucaaraday wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay miyaad rasuulka ilaahay ahayn wax badan buu faa'iday markii uu isagu madaxda uu noqday ee uu khaliifka uu noqday ayuu ku dabaqay dhaqankii rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam sidaanu rasuulku muu cadhoonaynin manuu markuu hadallada saa u ku lahaa nebigu muu cadhoonin ismanuu bedelin sidii oo kale ayuu markaa faa'iido badan iyo cilmi badan iyo wax badan buu ka qaatay markaa dhacdada uu ka qaatay marka waayo haddii aynu ka nimaadano dagaalkaas lagu furanayay magaaladii maka waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam soddon nin oo cumar ibn khadaab uu hogaaminayo wuxuu nebigu u diray qabaa-il la dhaho reer bani hawaasin qabaa-il la dhaho reer bani hawaasin ayuu nabigu u diray waana sanadkii toddobaad ee hijiriyada isaga iyo soddon nin baa loo diray waxaa la yidhi nimankaa aad waa soo baxay markaa habeenkii buu socon jiray maalintiina wuu dhuuman jiray oo wuu seexan jiray si aanay markaa sirtiisu u faafin sidoo kalena de dhulku waa saxare mar haddii dhulku saxare ay tahayna waxa weeya qoraxdu waxay kulushahay maalintii marka qoraxda markay kulushahay wuu iska iskawuu iska joogi jiray wuu seexan jiray habeenkii markay tahayna wuu goorayn jiray markaa subxaan allah ilamaa uu nimankii reer bani hawaasin uu ku dhuft yacni uu ku kadiyey iyagiina markii ay arkeen ayay yaaceen buurahun bay fuuleen dabadeedna waa iskaga soo laabtay cumar ibn khadaab oo magaaladii madiine ayuu aaday halkaana cumar wuxuu noqday hogaamiye dagaal ayuu noqday oo ciidamo dagaal buu markaa uu hogaamiyey cumar ibn khadaab radi allahu canhum dagaalkii khaybar ee yahuudda lala galaayay nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii wuxuu dhahay xadiidkiisa caanka ah la uctiyana araaya berri tole waxaan u dhiibayaa la uctiyana araayata gadan rajulan yaftaxuha allah rajulan yaftaxuhu allahu biaydiih wayuxibu allaha waya rasuulahu wayuxibuhu allahu warasuulahu wuxuu dhahay nebigu caalanka beri waxaan u dhiibayaa nin ilaahay gacantiisa uu ku furaayo meeshan khaybar ee yahuuddu ay degan tahay ninkaasi ilaahay buu jecelyahay waxaa kaloo uu jecel yahay rasuulka ilaahay ninkaasina ilaahay baa jecel rasuulka ilaahayna wuu jecel yahay saxaabadii markii xadiiskaa loo sheegay ee warkaa nebigu uu iclaamiyey wuxuu leeyahay cumar habeenkaas ayaa ahayd markii ugu horeysay aan ku riyoodo macnaha aan imaaro aan rajeeyo yacni imaaro iyo madaxtinimo maalintaasa ah inaan rajeeyo yani maalinta ayaan rajeeyo buul yani inaan noqdo ninkaa khayrka badan ninkaa khayrka badan inaan noqdo marka subxaan allah saxaabadu waxay sooxatay mid walba isagoo oo rajaynaya in uu noqdo markaa ninkaa wanaagsan dabadeedna nebigu waa kii lahaa meeyey cali cali baa loo yeedhay calankii loo dhiibay ninkaasina markaa sifadaa wanaagsan yeeshay wuxuu noqday cali ibn abi aalib radia allahu canhu wa arda dagaalkii markaa furashadii maka furashadii maka aynu dul istaagno heshiiskii xudaybiya markii la galay labadii daraf ay kala saxeexdeen heshiiskii ay kala saxeexdeen waxa balantii ka baxay carabtii reer quraysheed ayaa ka baxday dabadeedna ninkii abu sufyaan ayaa u yimi magaalada madiina si uu cudurdaar uga bixiyo falkii qallabsanaa ee reer quraysheed ay ku kaceen oo ahaa inay balantii ay ka baxeen dabadeedna nebiga si toosa ah uguma tegi karo waa cabsanaya wuxuu doonaya qof nebiga erga ugu ah oo nebiga ula dooda markaa raggii reer quraysheed dee isku qabiilkaha ah, reer quraysheed buu u tegay abubakar buu u tegay wuxuu dhahay ishfac lanaa rasuul allah rasuulka ilaahay erge noogu noqo markaasuu abubakar u yihi maya anigu rasuulka ilaahay maanta go-aan buu qaatay go-aankaas go-aankiisa anigu erge kama noqon karo cumar buu tegay marka eh, abu sufyaan markaasuu uhi waar manaa erge idinku noqonaya rasuulka ilaahay ilaah baan ku dhaartay haddaan waxaan idinkula dagaalama waayo duur yarna ha ahaade walow kaanat dura yani duur yar duurku waa qor yaroo dhooban duur yarna ha ahaadee ilaah baan ku dhaartan weyni kula dagaalami lahaa buu yidhi waa iskaga tego cali bn abi aalib waa kii markii dambe u tegay subxaan allah marka waa qisada macruufka maalinta nebigu markuu doonayay in uu furto magaalada maka saxaabi la dhaho magaciisa xaatib ibn abi baltaca maxaa la dhahaa magaciisa xaatib ibnu abi baltaca waa nin reer badriya waa dagaalkii beder buu ka qayb galay xaatib ibnu abi baltaca ayaa warqad buu qoray warqaddaa wuxuu ugu sheegayaa reer quraysheed inuu nebigu soo socdo ayuu ugu sheegayaa subxaan allah dabadeedna warqadii waxaa loo dhiibay gabadh baa loo dhiibay nebiga waxyi baa u yimi oo loogu yidhi gabadha halkaa meel heblaayo maraysa ayaa waxay sidaa warqad bay sidaa warqaddaas kasoo qaad baa la yidhi nebigu wuxuu diray laba saxaabi cali ibn abi taalib ayuu diray iyo miqdaad ibn lswad ayuu diray labadii saxaabi way tageen cali iyo miqdaad gabadhii bay meeshii nebigu uu sheegay bay gabadhii ka heleen waxay ku dhaheen soo saar warqadii lagu soo dhiibay markaasi tilmaanaha warqad sita waxay ku dhaheen wallaahi haddaanad soo saarin annaga run baa naloo soo sheegay beenna nalooma soo sheegin waxaa naloo soo sheegay nebigu noo soo sheegayna waa run haddaad wallaahi bay ku dhaheen aad soo saari weydid waxa weeyaan annaga gacmaha iyaga kula imanayna oo ku baadhayna bay ku dhaheen dabadeedna inta madaxeediisa isaga qaaday ayay tintaysho ku tadacday warqadii subxaanaka rabbana <laughs> arrin cajiiba dumarkii reer qureysheed iyo dumarkii carabeed waqtiga ay yaqaaneen markay wax qarinayeen tintay ku dab ku ku tudacday yani way ku dabtay tintay markaa kasoo furfurtay subxaan allah dabadeedna way u dhiibtay way u dhiibtay warqadii baa lasoo qaaday nebigaa loo keenay warqadda waxaa ku qoran ogeysiis la ogeysiinayo reer qureysheed in nebigu uu ku soo socdo dagaal u dhacay yaa qoray warqada xaatib ibn abi baltaca markaasaa la war xaatiba maadaa qoray markaasuu dhahay haa nebigi ilaahay baanaa qoray oo maxaad ku qortay markaasuu yihi sababtanoo qoray waxay ahayd buu yihi anigu nin reer qoreyshyada ma ihi wuxuun baan la ahaa xilfi wadaag carruurtaydii iyo ehelkaygina magaalada makay degan yihiin waxaan islahaa yacni wax gacan gacan ayo yacni abaal usii gal intaanay dilin carruurtaada iyo ehelkaaga dabadeedna cumar baa wuxuu ihi rasuulka ilaahay ninkana waa munaafiq weyn khiyaano qaran buu ku kacay ii dhiib seefta aan madaxa gooyo waa nifaaqoobi munaafiq buu noqday rasuulka ilaahay wuxuu ihi u kaadi cumarow ilaah baan ku dhaartay ninkani run buu sheegaya ninkani miyaanu badari ahayn hayo waa dagaalkii beder buu ka qayb galay lacala allaha iطalaca calaa ahli beder ilaahay wuxuu daalacday qulubtii dadkii ehelkii quluubtii dadkii ka qayb gashay dagaalkii beder buu ilaahay qalbiyadooda daalacday dabadeedna wuxuu ilaahay uu dhahay icmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum waxaad doontaan sameeya waan idiin dambi dhaafe fa bakaa cumar ibnu khadaab cumar baa ooyey maalintaa leanna cumar waa baderi ninkana waa xaatib ibnu abi baltaca waa nin dagaalkii beder ka qayb galay waa saxaabada rasuulka waa dadka ugu fadliga badan dhacdo ka dhacday oo waxa weeyaan sidaa u dhacday oo weliba nabigu uu sheegay uu yihi run buu ka sheegaya wuxuu leeyahy xaatib ibnu abi baltaca yacni de nin insaan lagu abaalgudo may ahayn nabiguna waxa uu dhahay ninkani waa nin dagaalkii beder ka qayb gale faraha ka qaaday buu yihi sala allahu alayhi wasalam maalinta markaa markii la furanayay magaaladii maka walaalayaal waxa dhacday dagaal ciidankii markii ciidankii muslimiintu markii ay soo baxeen ay magaalada maka kusoo dhawaadeen reer quraysheed ilaahay baa indha tiri waxba way arki waayeen ninkii cabaas ibni cabdilmutalib oo markaa islaamay ayaa wuxuu fuulay baqashii rasuulka baqashii rasuulku saarani dabadeedna wuxuu raadinayaa nimankii reer quraysheed wuxuu arkay ninkii abu sufyaan oo wuxuu la yaabay abu sufyaan markii hore habeenki habeen bay ahaydoo wuxuu arkay dab badan yacni toban kun bay ciidamada muslimiintu ahayn tobankii kunba dab bay shiteen magaalada maka duleedkeedana way joogaan marka ninkii abu sufyaane dee madaxda waa reer quraysheed iyo magaalada makaba madaxda ka argagax baa ku dhacay toban kun oo ciidan oo dab shitay uu joogaayo ma garanayo cidda dadkani ay yihiin markaa cabbaas baa u tegey cabbaas baa wuxuu ku yihi yaa abaa xandale dabadeedna abu sufyaan baa codkiibuu gartay cabbaas buu gartay markaasu wuxuu yihi yaa abaalfadli buu yihi yaa abaalfadli waa ku soo cararay markaasu wuxuu ku yihi war kaalay ciidankan halkan taagan ma garanaysa markaasuu abu sufyaan yidhi maya ma garanayo wuxuu dha waa maxamed iyo ciidankiisii haddii iminka ay ku qabtaan maxamed iyo ciidankiisu ballanna kula ma jirtid axdina kula ma jirtid unuunkaagoo qoslaya halkaa lagu tuuraya ama ooyaya madaxaagaa la gaabinaya buui ee soo ful buu ku yihi markaa baqashaasi soo ful baqashii nebiga ayuu xagga dambe kasoo fulay labadoodii way saaran yihiin markaa muslimiintii buu soo dhex maraya ila waa toban kunoo ciidan weeyaan tobankaa kunoo ciidan buu mar boqol soo maraya deetana way arkaan iyagu waxay dhaheen war ninkan baqasha saarani waayo waxay dhaheen waa cabaasoo nebiga adeerkiiya waaye baqashiina waa tuma waa baqashii rasuulka ilah khalaas waxba lama sii fiirinin waa nebiga adeerkii iyo baqashii rasuulka khalaas intaasaa ku filnaantay way iska sii socdeen markaa laakiin cumar ibnu khataab oo meesha taagan baa saasu u fiiriyey wuxuu arkay ninka far ninka faraskan ama baqasha xagga sare ka saaran inuu yahay cabaas baqashuna ay tahay baqashii rasuulka ilaahi wuxuu ninkan xagga dambe saaran isagana waayo talow wuu fiiriyey wuxuu arkay inuu yahay abu sufyaan wuu soo booday seeftiisiibuu la soo cararay caduwullahi abu sufyaan alxamdu lilaahi aladii amkananii bigayri cahdin walaa caqd ilaahay baa mahadda iskale buu yidhi igu kaa i kaa makansiiyey ee ii kaa keenay adoon ballan iyo axdiba lagula jirin waabwaa kasoo daba carar dabcan dee baqal bay saaran yihiin iyagu way ordeen baqashii bay ku ordeen markaa cumarna wuu ka daba ordaya waa abuu sufyaan waa cadowgii ilaahay abuu sufyaan cabbaas markaa baqashii wuxuu u geliyey meeshii nebigu uu joogay buu soo galay uu faras bay saaran yihiin baqal weeye way ka dheereeyeen cumar ibn khadaab dabadeedna nebigii buu u tegay cumar baa kasoo dabagalay isagoo ordayay wuxuu dhaha rasuulka ilaahay waa abuu sufyaan oo cadowgeenna ahaa waxay waxaasi falka noocaas noocaasu inoo geystay intaasoo dagaal bu inagu soo qaaday maanta ballanna inagulama jiro axdina inagulama jiro ilaahay baa inoo soo gacan geliyey iyo ogolow aan madaxa gooye rasuulku <laughs> wuxuu kuli warbalukaadi cabaas baa wuxuu dhaha rasuulka ilaahay anaa kan magangelaysiiyey markii hadalkii uu ku batay buu markaa cabaas wuxuu hi cumarow ninkani hadduu reer bani cadiyi ahaa reer bani cadiyi waa qabiilka jilibka uu yahay waxa weeyaan uu kasoo jeedo cumar ibn khataab reer quraysheed baa la dhaha wuxuuhi ninkani ah hadduu reer bani cadiyi yahay malaa hadalka saa ugumaad badin lahayn wuxuu dhahay cumar ibnu khataab nin diin la weeyaan cumar ibnu khataab wuxu hi ilaah baan ku dhaartay waa waxa weeyaan sidaa ma aha buu yidhi ilaah baan ku dhaartay wuxuu hi cabaasow adiga islaamnimadaadii baan ka jeclaa in uu aabbahay khadaab uu islaami lahaa sababtoo ah adigu adeer nebiga adeerkii baa tahay oo waxaad adigu islaamnimadaada farxad gelisay qalbiga rasuulka ilaahay ade aabbahay oo khadaab ahaana hadduu islaamo aniga qalbigayga farxad farxaddu ay geli lahayd buuhi marka waxaan ka hor u mariyay buu ihi farxadda qalbiga rasuulka ayaan ka hor u marinaya buu ihi farxadda qalbigay subxaan allah undur ha ila hadi ataqwa yani addiin wataqwa subxaan allah subxaan allah maalintii yowma xunayn wa yowma xunaynin idaa cajabadkum karatkum maalintii markaa waxa lala galaayay qabaa-iladii reer bani hawaasin iyo dadkii reer taqiif ee magaalada daa'ifta ganaam maalinta waxa weeyaan cumarna waa ka qayb galay dagaalka dabcan waa maalintii ugu horeysay muslimiintu ay ka tiro badnaayeen colkooda dabadeedna waa ka ilaahay qur-aankaba ku sheegay iscajabin ayaa gaashay oo waa ku lahaa nalama jebinayo maanta nalama jebinayo balse cagsigiibaa dhacday oo muslimiinta wejigii hore dagaalka waaba lala fuqay waaba yaacaynba subxaan allah dabcan cumar wuxuu ka mid noqday oo uu ka mid ahaa dadkii sugmay ee nebiga la joogay isaga iyo abubakr iyo cali iyo cabaas iyo abu sufyaan oo markaa islaamay subxaan allah subxaanahu muqayir ilaxwaal abu sufyaan oo aynu ka warramaynay iminka inuu ahaa cadowgii ilaahay wuu islaamay dagaalkii hawaasin ayuu ka qayb galay bal e eh, kamuu mid ahayna raggii muslimiinta ahayo keliya joogay wuxuu ka mid ahaa raggii markaa waxa weeyaan ku sugmay dagaalka eh, yacni faraskii uu nabigu saarnaa weliba hogaanka u hayay buu kamid mid ahaa subxaan allah waa subxaanahu muqayiru laxwaal ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan bay ka nasahaan xaaladaha bedbedelaan dagaalkaasi markii uu dhammaaday xoolo badan bay muslimiintu haniimaysteen dabadeedna xoolihii nabigu markuu bixinaayo isagoo bixinaaya ayaa nin baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkiibaa wuxuu hi icdil yaa rasuul allah ilaahay ilaahayow cadaalad samee markaasuu rasuulku wuxuu hi idaa lam acdil faman yacdil oo anigu haddaanan cadaalad dadka kula kicin yaa se yaa yaa yaa cadaaladda la imanay ma rasuulki ilaahay baan cadaalad wixiisu ahayn subxaan allah dabadeedna cumar baa wuxuu hi rasuulki ilahi kan waa munaafiq weyn dacnii adrubu cunuqahu ii ogolo aan madaxa gooye markaasuu wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam cumarow iska daa yaanay dadku ku sheekaysanin maxamed wuxuu dilaa saxaabadiisa dabcan ninkaa sidaa leh wuxuu noqday khawaarij waana madaxa khawaarijta oo dhan waana ninkii nabigeenu uu ka warramaya uu laha waa cududinaasoole waa cududinaasoole cududaasuu naas ku leeyahy naaska dumarka ayuu gacanta iyo cududda uu ku leeyahy subxaan allah waana ninkii qisada dheer weeyaane macruufka aan mar hore ka warramay marka waa cududinaasoole ayuu ahaa markaa ninkaasi khaarij bu ah walciyadu billahi rab اlcaalamiin haddii aynu intaa kaga nimaadno dagaaladii uu cumar ibn khataab radi allahu canhum uu ka qayb galay dabcan dagaalkii ugu dambeeyey nebigu uu ka qayb galay tabuukna waa ka qayb galay cumar wuxuuna kamid ahaa dadkii markaa xoolaha badan bixinayay ayuu kamid ahaa xoolaha badan bixinayay maalintaa wuxuu bixiyey nisfa maali xoolihiisa kala barow barh buu bixiyey abubakar buu la tartamayey dabadeedna xoolihiisii kala barhow barh buu sadaqaystay dabadeedna abubakar baa la weydiiyey rasuulka ilaahi abubakaro maxaad bixis markaasuu yihi rasuulka ilaahay anigu waxaan xoola lahaaba waan bixiyey oo maxaad ehelkaagii carruurtaadii kaga tagtay baa layidhi wuxuu dhahay abubakar waxaan kaga imi ilaahay ilaahiyo rasuulkiisii khalaas ilaahay baan kaga tegay buu yidhi subxaana allah cumarna markaa nisfu maalihii buu bixiyey maalintaasuu markaa ballan qaaday abubakar inaanu diba u dambaysa cumar aanu abubakar diba u dambaysa ula tartamin leannahu isagu waa waa ka sarreeya cumar waa ka sarreeyey abubak yani waxaan ujeeda abubakar wuu ka sarreeyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ardaa waxaynu iminka ka warrami doonaa insha allahu tacaala markay ka nimaadno duulaanada iyo dagaalada uu ka wada qayb galay dhammaantood wuu ka wada qayb galay cumar ibn khadaab radi allahu canhu bal egeesi buuna ahaa wacdarana waa ka dhigay waxaynu ka waramaynaa mulaasamadii uu nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam ee uu nabiga la rafiiqay iyo dhacdooyinkii dhacay marka cumar markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aada buu la rafiiqsanaa bale ilaa saxaabadu ay u yaqaaneen abu abubakar iyo cumar waxay u yaqaaneen nebigoo nool baa loo yaqaanay in ay yihiin labadiisa wasiir inay yihiin labada wasiir ee nebigu leeya calayhi wasalaam walidalik baa wuxuu leeya cali ibn abi aalib radi allahu canhu wuxuu leeya mar walba waxaa farabadanayd intaanu maqalno rasuulkii baa yimi dabadeedna abu abubakar iyo cumar baa yimi halkaa waxaa tegey rasuulkii maxamed abubakar iyo cumar baa tegey fara badanaa buu yidhi intaanu maqalnay waa cumar waa nebiga iyo labadiisii wasiir weeyaan subxaan allah marka nebiga aad buu la mulaasamoon jiray oo uula joogi jiray waxbuu ka baran jiray subxaan allah waxbuu ka baran jiray cilmi badanna waa waxa weeyaan waa ka qaatay waxaana ku tusinaysaa axaadiista faraha badan ee uu soo wariyey saxaabigaasi oo welibana dee axaadiista qaar ba yani way kala sarreeyaan axaadiistu isagu wuxuu soo wariyaa cumar ibn khadaab axaadiista taabanaysa qalbiga khaasatan tawxiidka cilmiga waxyaalo fara badan taabanaysa markaa sida arimaha diinta iimaanka ixsaanka islaamka alqada walqadar yacni waxyaalaha markaa iimaanka diinta islaamka tiirarka waaweyn ay ku dhisan tahay ayuu inta badan soo wariya saxaabigaasi wuxuu soo wariyey cumar ibn khadaab axaadiis gaadhaysa shan boqol iyo sagaal iyo soddon xadiid ayuu soo wariyay oo labada sheikh baqaar badan ay isku waafaqeen markaa bukhaari iyo muslimba marka ay isku waafaqeen axaadiistiisa caanka waxaa ka mid a ah xadiiskiisan ugu horeeya xadiiska ugu horeeya bukhaari iyo muslim iyo tirmadi iyo kutubta axaadiista o dhan kitaabka ugu horeeya xadiiska ugu horeeya la barto waa maxay inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli mri'in maa nawaa xadiidkan yaa soo wariyey in camalada saldhigoodu uu yahay niyada waxaa soo wariyay abaa xafs aabbihii dhalay xafsa oo ahaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu cumar alfaaruq radia allahu canhu arda waxaa ka mid ah axaadiistiisa cajiibka ah xadiidkii uu soo warinayey wuxuu dhahay maalin annagoo nebiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ihi nin baa noo soo galay nin safar ka yimi haddana aan maradiisa wax boodh ahi ka muuqanin dee xilligaa baabuur iyo diyaarada may jirin ninku markuu soo safro dee dabcan waa in busaarad iyo iyo wax noocaas ay ka muuqdaan wuxuuhi nin baan noo yimi maryo cadcadsita oo waxa weeyaan safarna ka yimi haddana boodhna ka muuqanin nebigubuu soo dul fadhiistay waa eh, yacni wuu fadhiistay oo waxa weeyaan sida marka salaada loo fadhiisto oo kale usoo fadhiistay nebiga hortiisiibuu fadhiistay nebigubu bawdadiisa labadiisa gacmood sidaa u saaray dabadeedna wuxuu ku dhahay nebigu su'aalo weydiiyey nebigiiba wuxuu ku dhahay maa huwa alislaam islaamku waa maxay maxamedow nebigiibaa u jawaabo wuxuu ku yidhi alislaamu الشhهاadة أn lا إلaha إلا الله وأن محمدا رsuل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وxج البyt man اsتطاaca إليه سبيiلا saasuu sheegay nebigu islaamnimadu waa in ilaahay la qiro oo ilaahay kelinimadiisa loo qiro weeyaan maxamedna risaaladiisa iyo rasuulnimadiisa la qiro salaada la oogo zakada la tukado soonka la soomo xajkana ciddii awoodda ay soo xajto subxaan allah markaasu wuxuu dhahay ninkiibaa wuxuuhi maa huwa aliimaan iimaanku waa maxay dabadeedna ninkii nebigiibaa u jawaabo oo wuxuu dhahay aliimaanu an tuumina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhari wabilqadari khayrihi wa sharihi iimaankuna waxa weeyaan inaad ilaahay rumaysid malaa'igtiisa rumaysid kutubtiisa rumaysid maalinta qiyaame rumaysid qadarka kiisa sharka ah iyo kiisa khayrkaana rumaysid markaasuu wuxuu dhahay ninkii maa huwa alixsaanu yaa moxamed moxamedow ixsaanku waa maxay dabadeedna wuxuu dhahay nebigu alixsaanu ixsaanku waxa weeyaan an tacbud allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraaka ixsaanku waxa weeyaan ama samafalku inaad ilaahay u caabudid sidii aad adigu arkaysid haddaanad adigu arkaynin ilaahay baa ku arkaaya dabadeedna ninkii baa wuxuu yihi mata saaca yaa moxamed moxamedow saacadda qiyaami goorbay dhacaysaa dabadeedna nebigaa wuxuu dhahay kan aad weydiinayso iyo kan la weydiinayo kan kan wax kanaad wax weydiinaysa ugama aqoon badna kaaad kan wax weydiinaya subxaan allah nabi markaa cumar wuxuu leeyahay waxaanu la yaabnay su-aal buu weydiinayaa haddana markuu su-aasha weydiiyo nebigu ka jawaabo ayuu wuxuu leeyahay ninkii sadaqta run baad sheegtay subxaan allah ninkii markaa waa iska laabtay dabcan markii dambe wuxuu weydiiyey calaamadaha saacadda waa xadiidka macruufka weeye dabadeedna markaa ninkii waa iska laabtay buuri dabadeedna nebigaa wuxuu dhaha cumarow ninkan ma garanaysa markaasuu dhahay laa ya rasuul allah rasuulka ilaahayo ma garanay markaasuu wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana hada jibriil kaasi wuxuu ahaa malaku jibriil jaa-akum liyucallimakum diinakum wuxuu u yimi inuu idin baro diintiina uu idin baro wuxuu ahaa malaku jibriil calayhi salaam subxaan allah xadiidka markaa cajiibka ah ee diinta ilaahayba ay ku fadhido waa ninka soo wariyo wey waxaa kaloo ka mid ah axaadiista cajiibka waxaa dhacday walaaliyaal maalin maalmaha ka mida ah rasuulka ilahi calayhi salaatu wasalaam ayaa isagoo kusoo socda saxaabadiisa ayuu dib u laabtay dabadeedna abu hurayra ayaa iyo saxaabadiiba way cajabeen oo waxay isdheheen talo nebiga maxaa ku dhacay marka abu hurayra wuxuu dhahay waan gurguurtay oo dib waan ka dababaxay buu yihi nebiga anoo gurguuranaya dabadeedna nebigaan u tegey waan u sheega waxaan ku dhahay rasuulka ilaahiy waanu kuu cabsanno si noogu soo socotay baanu ku weynay dabadeedna waanu kuu cabsanay nebigu wuxuu ku dhahay war kabahaygan qaad labadaydan kabood qaad buu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam kabahan qaado waxaad ku tidhahdaa ciddii kaasoo horbaxdaan waxaad ku dhahdaa rasuulka ilaahay wuxuu idin leeyahay man shahida an laa ilaaha ila allah mustayqinan bihi dakhala aljanna qofka dhaha laa ilaaha ila allah isagoo yaqiinsan sidaa ku dhinta isagoo yaqiinsan laa ilaaha illa allah ku dhinta dakhala aljannata kaasu jannu galay ee dadkiiyo ummadda saa ugu bashaare dabadeedna wuu soo baxay abu hurayra warkii buu sheegay wuxuu dhahay cumar baa markaa ka hor yimi cumar baa ka hor abu hurayra dabadeedna wuxuu ku dhahay isagoo kabihii nabiga wad markaasuu war kabahani maxay ahayn markaasuu waa kabihii rasuulko rasuulki ilaahay baa wuxuu igu dhahay qof waxaad ku dhahdaa ciddii markaa yani kaa hortimaatoo ku bushaare qofkii dhaha laa ilaaha illa isagoo rumaysan jannadu galay cumar baa markaa feed ku dhuftay halkaa laabta kaga dhuftay oo kuuhi war dib u noqo abu hureyra waabuu ooyeyba maalintan dib buu laabtay wuxuu dhaha rasuulka ilaahayow cumar oo nil xoog weyn oo feedha waaweyn baa iga hor yimi dee halkaa xabadku feedh kaga dhufto dib baan dhacay dabadeedna markaa markaan u sheegay xadiidkan aan u sheegay ayuu markaa dib igu dhuftay dabadeedna cumar baa ka daba yimi abu hureyre nebigu u yimi markaasu nebigaa weydiiyo wuxuu ku dhahay cumarow maxaad abu hureyre ku maagtay markaasu wuxuu leeyahay cumar wuxuu hi rasuulka ilaahayow warkan haddaynu dadka u sheegno idan yatakiluu way iska fadhiisanayaan dachum yacmaluun udaa dadku ha shaqaystaane camalada ha shaqaystaan waayo haddii dadka lagu dhaho laa ilaaha ila allah aad tidhaahdid bad janno ku gelaysaa dee cid salaad tukanaysaa ma jirto cid soon soomaysaa ma jirto cid zaka bixinaysaana ma jirto subxaan marka ma kala maarmaan laa ilaaha illa allah camal waa inay la socdaan nebigu markaa wuxuu dhahay haa waa inay shaqeeyaan weeyaan nebigu wuxuu dhahay markaa nacam haa waa inay shaqeeyaan weeyaan oo camal saalixana la yimaadaan nacam sidoo kale markaa waxaa dhacday walaalayaal nabigeena wuxuu kasoo warinayaa cumar wuxuu leey rasuulki ilaahay baan maqloole low annakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakul haddaad ni ilaahay u tala saaran lahaydeen si dhab ah yacni si rasmiya ah u tala saaran lahaydeen la arzaqakum ilaahay wuxuu idin arsaaqi lahaa kamaa yarsaqu tuyuur siduu markaa waxa weeyaan ilaahay u arsaaqo shimbiraha bal u fiirsa shimbira subixi iyadoo gaajoonaysa shimbirtu geedka ay dusheeda seexatay ka duushaa gelinka dambena iyadoo dharagsan ayay soo laabataa haddaad ilaahay si dhaba u tala saaran lahaydeen siduu ilaahay u arsaaqo shimbiraha ayuu ilaahay idiin arsaaqi lahaa cumar baa soo warinaya marka radia allahu canhu ardaa maalin kale nabigeena sala allahu alayh wasalam cumar oo la jooga iyo saxaabadiio joogta ayaa markaa waxay weydiiyeen su-aalo badan baa la weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aalo badan oo uu nabigu karaahiyystay nin baa kaco wuxuu leeyay manabi rasuul allow aniga horta aabbahay waayo aniga aabbahay waayo waa su-aalo aad u adag oo nebigu karaahiyeysanaya weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yihi abuuka xudaafa war aabbaha waa xudaafa weeyaan mid kala kaco wuxuu dhahay man abi ya rasuul allah anigana aabbahay waayo rasuulka ilaahayo markaasuu nebigu wuxuu dhahay abuuka saalim mawlaa shayba weeyaan saalim ayaa ku dhalay subxaan allah leannahu waktigii hore ee carbeed dadku eh, may aqoonin zawaajkan sidan rasmiga laysu guursado subxaan allah ma aqoonin marka waxa weeyaan aabahood bay weydiinayaan nebiga marka suaalaha aalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam uu karaahiyeysanay markii nebiga uu ka arkay cumar yacni karaahiyada uu ka arkay iyo inuu ereyada noocan iyo su noocan uu nebigu dhibsanaayo ayuu nabiga soo dul fadhiistay intuu ruugagiisa ku fadhiistay lowga ruuggu waa lowga ama jilbaha weeyaan intuu ku fadhiistay ayuu wuxuu dhahay raditu billahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin sala allahu calayhi wasalama nabiyan wa rasuula ayuu dhahay cumar markaa nebigu markaa waa aamusay cadhadiina way ka tagtay marka marka wuxuu yaqaanay sida nabiga loo dejiyo wuu garanaya ufiirsay siduu ula socdo nebigu markuu cadhooday wuxuu dhahay rasuulka ilaahayo ilaahay baan raalli ku noqonay islaamnimadina diin ahaan baan raalli ugu noqonay muxamedna rasaaladiisa iyo rasuulnimadiisa raalli baan ku noqonay buu yihi subxaan markaa rasuulka ilaahay buu dejiyey markaa cabdullaahi bnu cumar oo uu de cumar ibn khadaab uu dhalay oo ka mid ahaa carruurta cumar uu dhalay ninka ugu fadliga badan bal saxaabada rasuulka ragga ugu fadliga badan ayuu ka mid iyo dadka ugu axaadiista badan waa cabdullahi bni cumar wuxuu a cabdullahi bni cumar nin aabihii aad iyo aad iyo aada ugu dayda aabihii horta wuu ekaa cabdullahi bni cumar aabihii oo soo taagan halkaas waa sida aabihii buu nin dheero xoogan oo quwad le buu ahaa subxaan allah sidoo kalena wuxuu ahaa nin aada ugu dayda sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siiradii aabihii subxaan allah ninka ugu dayashada badan carruurta cumar ibnu khadaab uu dhalay wuxuu aha cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma cabdullahi ibni cumar baa markaa wuxuu soo warinaya wuxuu leeyahy rasuulka ilahi baa maalin ba sala allahu alay wasalam wuxuu dhahay ina min ashajarati waxaa jirta geed geed ka mida dhirta baa jirta laa yasqutu waraquhaa oo aani caleenteedu soo dhicin wa hiya mitla almuslim geedkaasina wuxuu la mid yahay sida muslimko muslimka caleentu kama dhacdo muslimku waa waa wada faa haddaad la fadhiisatid khayr baad ka faa'idi ama sadaquu bixin ama salaad buu tukan ama soom buu soomi ama zaku ku jira caleentu kama dhacdo muslimku waa khayr buu leeyay geed baa jira dhirta ka mid ah oo sidaasoo kale isaguna wada khayra war geedka ayaa yaqaana buu nebigu weydiiyey saxaabadii dabadeedna wuxuu dhahay cabdillahi bni cumar dadkii waxay ku yani mashquuleen shajar albawaadi shajar albawaadi yani geedka markaa waxa weeyaan subxaan allah E, waxay ku mashquuleen maxay geedka markaa waxa weeyaan e, dhirta ka baxda allahuma salli calaa maxamed waayahay wax yar ka raalli insha allah asalaamu calaykum way way tuuray iga raali ahaada way halkii waa kasii wadayna insha allahu taala waxaa marayay markaa cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma oo markaa waxa weeye walaalayaal wuxuu leeyahay waxaa jirta geed kamida dhirta oo waxa weye waraq awraaqdiis ama waxa weeyaan caleyntiisu aanay dhicinba geedka ay sheega buu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeedna wuxuu dhahay cabdillahi bni cumar aniga qalbigayga waxa kusoo dhacday inuu geedkaasi uu yahay geedkaasi inuu yahay timirta geedka timirta inuu yahay dabadeedna nebigiiba saxaabadiiba weydiye way garan waayeen dabadeedna nebigiibaa wuxuu dhahay waa timirta waa geedka timirtuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeedna aabahay baan raacay buu yidhiyo waxaan ku dhahay aabbow buu yidhi maanta markuu nabigu weydiinayay dadka geedka ma garanaysaan anaa qalbigayga kusoo dhacdo intaan isli sheeg ayaan xishooday waayo xilligaa wuu yaraa cabdilaahi dabadeedna wuxuu dhahay cumar allahu akbar wallaahi haddaad sheegi lahay waxa weeyaan waxaan ka jeclaan lahaa buuhi kada wa kada baan ka jeclaan lahaa buuhi wiilkiisibuu markaa dhiiri gelinaya waayahay waxaa kaloo jirta qiso kaloo cajiiba weeyaan oo cumar ibnu khadaab radi allahu canhum masaajidka isagoo joogabaa wuxuu arkay nin la ydhahdo hishaam ibn xukaym ibnu xakiim ibnu xusaam ninka la ninkaasi markaa salaadii buu tukanaya ama qur-aan buu akrinaya dabadeedna wuxuu arkay suuratulfurqaan buu akrinaya wuxuu arkay isagoo xarafyada si kale u akrinaya ama dhawaaq kale ku akrinaya dabadeedna wuu soo qabtay cumar wuxuu ahaa nin diinta iyo xaqa ku adag markaasuu war kaalay yaa ku yihi qur-aanka xuruuf kale ku akri buu yihi dabadeedna ninkiiba wuxu hi war wallaahi rasuulka ilahay baa aniga sidaan aan u akrinaya igu akriyay wuxuu dhe war marina mari nabigay u galeen marka labadoodiiba dabadeedna wuxuu dhaha rasuulka ilah ninkani xuruuf kale ayuu ku akrinayaaba qur-aanka dabadeedna hishaam baa wuxuu nabigu ku war bal qur-aanka akri dabadeedna qur-aankiibuu hishaam akriyay markaasuu sidii u markaasuu nabigu wuxuu dhahay sidaa uu akrinayuu kusoo degtay suuradaas cumar baa wuxuu ku dhahay cumar oo bal adiguna akhri suurat lfurqaan cumarna waa akhriyey dabadeedna nabigu wuxuu dhahay sidaasay kusoo degtay subxaan allah dabadeedna rasuulku waa kiilaa xadiiskiisii caanka ahaa ina alqur'aana unzila calaa sabcati axrufin faqra'uu maa tayasara minhu qur'aankani wuxuu kusoo degay toddoba xaraf buu kusoo degay ee kii idiin fududaada ku akhriya waa toddobada qiraa'o weeye toddobada qiraa'o dabcan qiraa'aduna waxyaalo saa u badan inta badan waa isku wada mid boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal sagaal sagaal waa isku mid waxa ay ku kala duwan yihiin waa medka kana sare u qaad kan hoos u dhig kan wahya ka dhig waa wax yaroo saa fudud weeyaan waana toddoba qiraa'adood baa jirta markaa nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin farqi weyno saa udhexeeyaa ma jiro marka nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin wuxuu arkay cumar ibnu khadaab oo sita dhar uu soo maydhay dhar qurux badan buu cumar uu sitay deetana nabigaa wuxuu ku yidhi cumarow dharkan aad sidatid ma maryo cusubbaa markaasuu maya rasuulka ilaahay waa maryo aan lahaan jirayo aan qasaalay oo dee maydhay oo ka shaqeeyo wey dabadeedna nabigu waa kii ku lahaa ducadiisa cajiibka ilbis jadiidan wacish xamiidan wa mut shahiida ilbis jadiidan wax cusub xidho wa cish xamiidan adoo lagu mahadiyana noolow wa mut shahiidan adoo shahiidanana dhimo nabiga ducada ilaahay waa ka aqbalo sidii baa dhacday dee cumar waa shahiid weeyaan subxaan allah waana ducada la akriyo markuu qofku aad ku aragtid qof markaad ku aragtid markaa yani maryo cusub inuu sito ducadan aad u akrinaysaa marka waad ugu ducaynaysaa marka cumar markaa waxaa ka mid a ah sharaftii ugu weyneyd eh, waxa weeyaan eh, uu nabigu uu ku sharfay cumar iyo eh, saxaabigaas waxa weye nebigu wuxuu guursaday ninantiisii xafsa bintu cumar ayuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam xabso waxaa qabi jiray nin saxaabiga ah qabi jiray oo khunays la dhihi jiray khunays waa geeriyooday dagaalkii uxud buu ku geeriyooday dabadeedna cumar inantiisii uu dhalay oo dee ahayd xabsa bintu cumar ayuu nin buu u raadiyey waayo gabadh carbala bay ahayd ama gabadh garooba bay ahayd oo laga geeriyooday nin buu raadiye khaasatan saxaabadii rasuulka wanaagsanay wanaagsanaa cuhmaan buu u tegay wuu soo bandhigay wuxuu dhahay cuhmaanow inantii xabso waa laga geeriyooda guurso marka cuhmaan wuxuu dhahay diyaar uma hinan guursado sanadkan dabadeedna saaxiibkii abubakar buu tago wuxuu dhahay xabse ayaan ku siinayaa iyo guurso abubakar muu dhihin haa iyo maya toona muu dhihin waa iska aamusay cumar isagoo cadhaysan buu dib isaga laabtay dabadeedna rasuulkii ilaahay baa xabse soo doonay oo guursaday calayhi salaatu wasalaam dabadeedna abubakar baa maalintii dambe saaxiibkii cumar buu yeedhay markaasuu wuxu uhi cumarow maalintii aad xabse iisoo bandhigaysay ma xasuusataa markaasuu wuxuu ihi ha waad ii cadhoodsanayd soo maaha markaasuu ihi ha waan ku cadhooday wuxuu dhahay waxaan ogaa rasuulkii ilaahay oo sheegay inuu doonayo inuu guursado xabsa manaan rabin inaan sirta rasuulka ilaahay aan ka shifo haddii aanu rasuulka ilaahay guursan lahaynna anaa guursan lahaa buu leeya abubakar radia allahu canhu ardaa taasina waxay ahayd qisadii marka uu nebigu ku guursaday xafsa bint cumar marka nebiga xabs yani cumar wuxuu ka mid yahay ahlulbeyt ha dhegaysanin shiicadku tidhahda ahlulbeytku waxa weeyaan waa caliya inta ka farcanta waa hawo iyo akhayaal iyo waa sheekooyinku ay alifaan ehelka beytku waa cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam seedigii iyo sodogi iyo dumarkiisa waa kuwa ehelka beytku cumar warkaa sodog ayuu u ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wa min ahli lbeyt wa ehelka beytka ayuu kamid mid yahay sala allahu alayh nabiga cumar ibnu khadaab wuxuu ka qayb qaatay radi allahu canhu ardaah weli waxaa ku jirnaa xilliguu nabigu noolaa weeyaan maalintii ay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ay isqabsadeen haweenkiisi dumarkii iyo nebiga ayaa isqabsaday calayhi salaatu wasalaam nebigaa markaa cadhoodayo muddo hal bil ah ayuu dhahay guryaha dumarkaba geli maayo biilkii iyo waxyaalahaasa laisku qabsaday subxaan allah iyo dumarku markaa ku hadal celiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam Eh, markaa cumar wuxuu yihi anoo gurigayga jooga nin aan jiiraan ahayn baa jira buu yihi oan saaxiiba ahayn ninkaasoo wuxuu yihi maalinta laba maalin maalinna waxuu yihi suuqan tegi jiro waan soo shaqaysan jiray deetana saaxiibkay baa cilmiga nebiga kasoo baran jiray deetana markaasuu intuu soo barto ii sheegi jiray maalinna anaa tegi jiray oo kakala saaxiibkan aanu jiiraanka nahay baa markaa shaqada tegi jiro soo xamaalan jiray maalintii waayahay wuxuu yihi ninkaanu saaxiibad ahayn baa albaabka igu soo garaacay buu yihi si xooga markaasaan waxaan war maxaa dhacay xadatha amrun cadiim ayuu yidhi arrin aada u weyn baa dhacay markaasu wuxuu dhahay cumar ma reer aalaqaasan waa carab deganayd oo eh, dhulka shaam deganayd ma kuwaasa inagu soo duulay markaasuu maya arrin taa ka weyn baa dhacday oo nebigii ilaahay baa wuxuu furay dumarkiisii cumar wuu soo baxay markaa dabadeedna xaaskiisii buu yimi eh, wuxuu yimi baan ujeedaa inantiisii xabsa markaasu wuxuu ku yihi xabsay rasuulku miyuu ku furay markaasay tihi iyadoo ooyeysa xabsi wallaahi ma garanaya bay tihi lebiguna waa kaasoo qol yaroo saroo masaajidka ka sareeya ayuu ku jiraa jiraabay tii dabadeedna waa soo bax mimbarkii ayuu ugu yimi saxaabadiiyo nebiga meeshii joogto dul iska dul ooyeys saxaabada rasuulka u fiirsada arrin qoys oo dhex martay nebiga iyo xaasaskiisii ayay uga murugoonayaan ridwaanullahi calayhim markaa wuxuu hi halkiibaan fadhiista nin addoon ahaa yacni ghulaam wiil u adeegaya nebigu oo uu nebigu ka dhigtay bawaab yacni albaabka taagan ayaa waxaan ku ihi buu ihi cumar waxaad nebiga ku tidhaahdaa cumar baa doonayay inuu kula hadlo wiilkii baa u tegay nebiga wuxuu yihi rasuulkii ilaahay cumar baa doonayay inuu kula hadlo nebigu wuu aamusay maya iyo haatona kumuu jawaabin baa soo noqday wuxuu ihi sakata rasuulullah rasuulkii ilaahay wuu ka aamusay haddana mar labaad buu cumar kusoo noqday wiilkii wuxuu ku yihi waxaad ku dhahdaa nebiga rasuulkii ilaahayo cumar baa ku doonayay dabadeedna baa u tego wuxuu dha rasuul alla cumar baa ku doonayay nebigu wuu ka wiilkii baa u soo noqday wuxuu ihi cumarow nebigu wuu ka aamusay wuxuu dhahay markii aan quusan yaabay anoo meeshii iska fadhiya buu yidhi dadkii mimbarka nebiga iska fadhfadhiyey ayaa wuxuu yidhi waan iska dhaqaaqo deetana wiilkiibaa ii yeedhay markaas wuxuu guhi war kaalay nebigii ilaahay baa kuu yeedhaya wuxuu dhahay qolkii sara nebiga ugu galay buu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan arkay buu yihi nebigi ilaahay oo aan furaash ku hurdin joodarina aan ku hurdin caw yar buu ku hurda cawdaasuu ku hurdo markaasi cawdina garabkiis ayay isku sawirtay yacnii markii uu ku seexday ayay garabkiisa isku sawirtay iyo barkin yaroo harag ka samaysan liifa buu ayuu ku hurdaa buu yihi allah dabadeedna wuxuu dhahay su-aashii koowaadaan weydiiye waxaan ku ihi buui rasuulka ilaahay dumarkaagii miyaad furtay markaasuu nebigu wuxu uhi maya maan furin markaasuu wuxuu dhahay cumar allahu akbar dabadeedna u fiirso cumar waa nin aada maskax badan weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu ujeedaa inay dhibahaysato iyo inuu cadhaysan yahay mawduucanba wuu dhaafiyo mawduuc kalu ka warramay wuxuuna nebigana waa kaga qosliye dhageyso wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow markaanu anagu magaalada maka joogi jirnay dumarka waanu ka adkayn sideedaba dumarka waanu ka adkaan jirnay markaanu u nimi magaalada madiina ayaa waxaan ugu nimi niman reer ansaareda dumarku ayaga ka adag yihiin waa raggiibaa wax dumarkiibaa ragga ka adagba dabadeedna wuxuu yihi maalin dhaweytoonun baa gabadhii aan qabay xaaskiisii oo waxwey uu qabay cumar ibnu khataab ayaan isqabsanayo bay gu soo celisay ana de nin reer qurayshado dumarka iyo hadalku waxa igulayguma soo celiya buuri dabadeedna wuxuu dhahay waaban yaaba waxaan kuui maanaad igu soo celinaysaa hadalkii dabadeedna waxay tiri oo miyaad ka fiicantahi nebiga nebigaba hab dumarka uu qabaa hadalka way ku celiyaan subxaan allah markaasay dhi ma rasuulkii ilaahay bay dumarku ku celiyaan hadalka markaasay tiri weydii wa kuwaas waa tagtay waa tegay markaa cumar xabsi uu tegay weynantiisa ahayd markaasuu ihi ma rasuulka ilaahay baad hadalka ku celisaan waxay tidhi haa waanu ku celinaa dabadeedna wuxuu yihi laqad khibtum wa khasirtum walla waa khasaarteen waa khasaarteen ma rasuulka ilaahay intaad kaga cadhaysiisaan ayaa waxa weeyaan ayuu ilaahayna cadhoonaya deetana inkaar ku dhacaysa markaas weliba inantiisi ula teliyo wuxuu hi markaad wax baahata anigay weydiiso nebiga waxba ha ku hadalcelini hadalcelintu ma aha yacni waa hadal waxan waxyaalaha yaryaree maaragta nin ninkiiyo xaaskiisa udhexeeya waar orod albaabka fur furi mayne orod adugu fur soo ma jeedid <laughs> <laughs> waxyaalaha yaryar weeyaan subxaan allah markaa wuxuu dhahay wuxuu yidhi xabse baan u tago sidaasay u tidhi markaa dabadeedna waxaan xabse ku idhi xabsey yaani gaba caa-isha way kaa qurux badantay yaanay ku kadinin ayaan ku idhi buu yidhi subxaan allah dabadeedna fatabasama rasuulullah rasuulki ilaahay baa qoslay sala allahu alayh wasalam qalbun ra-uufun raxiim waa qalbi yani ra-uufun raxiim u turid badan oo u naxariis badan muuminiin subxaan allah isagoo cadhaysanoo hawshuu ku culustahay tahay haddana fa yatabasam rasuulkii wuu qoslayaa markaa maalintaa markaa cumar wuxuu ku dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu wuxuu yihi cumar qolkiiba saawa eeg ilaah baan ku dhaartay waxay ishu qabatay maba yaallaba qolkan buu yidhi saddex harag baa halkaa saaran buu yihi subxaan allah markaasaan waxaan ku ihi buu nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow ummadaada ummatu maxamed u ducee ilaahay ha u waasiciyo arsaaqadeed waa taasoo nimanka farisiyiinta iyo roomaanka ilaahayna ma caabudaan ilaahayna waa u waasiciyo saaqad bay haystaan markaasuu nabigu wuxuu dhahay intuu soo sara fadhiistay oo soo fadhiistay buuhi afiika shakun yaa cumar cumarow ma baa kugu jira haaulaai qawmun eh, qudimuu ama aw cujiluu eh, waa qoom loo soo horumariyey wanaagyadoodii adduunyada loo soo horumariyey miyaanad raalli ku ahayn inaan inaguna aakhiro yeelanno iyaguna adduunyada ay yeeshaan subxaan allah subxaanaka rabbana laa ilaaha illa allah cumar ibn khadaab radi allahu canhum eh, lagama guyoonayo eh, qisaskiisii iyo taariikhdiisa fadligiisa haddaynu wax ka tilmaamno in aqoon-yahana buu ahaayo cilmi badan maalin buu nabigu riyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa ka isagoo nebigu caana cabbaaya wuxuu dhahay nabigu riyadii buu ka warramay wuxuu hi caanihii baan cabbay ilama aan ka dhargay oo xitaa ciddiyahayga ay caani soo baxeen dabadeedna barhkii hadhay baan u dhiibay cumar ibnu khadaab cumar baa cabbay rasuulkii baa waxay ku dhaheen famaa awaltuhu yaa rasuul allah ilaahay ilaahayo maxaad ku fasirtay riyadan markaasu wuxuu dhahay nebigu alcilmu cilmiga weeyaan oo nebiga waxa weeyaan cilmi buu lahaa sidoo kalena waxa weeyaan cumar ibn khadaabna nin cilmiya aqoonla buu ah cumar ibnu khadaab radi anhu maalin wuxuu ku dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay wax walba waan kaa jecelahay naftayda mooyaan anun baa naftayda jecel <laughs> laakiin waxa kaloo soo hadhay o dhan waan kaa jecelahay rasuulku wuxuu dhahay cumarow dib ugu noqo jacaylkaagaasi mid rasmiya maaha dib buu ugu noqday cumaro markaasuu soo fakero markaasuu yihi rasuul allow anta axabu ilaya xataa min nafsi ilaahay rasuulkiisa iyo xitaa naftaydan adiga kaa jecelahay markaasuu rasuulku wuxuu dhahay alaana cumar cumarow iminkaad keentay markaa jacaylkii rasmigii rasuulka la jeclaanay calayhi salaatu wasalaam cumar ibn khadaab radi allahu canhu maalin kale nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dumar la jooga wax baraayo nebigu dumar u baraayo waxaana culamadu dhahaan waa haweenkii uu qabay baabay ahaay nintooda badani ayaa waxa dhacday dumarkiibaa nebiga codka sare ugu qaaday codka sare ugu qaaday waayo nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam ra-uufun raxiim mid u turid badan una naxariis badan muuminiin marka nebigu oo dumarkii ay sare ugu qaadeen codkii ayuu cumar soo galay markaa masaajidkii dabadeedna dumarkii baa meeshii ku yaacay xijaabkii bay xijaab bay dabcan dee ay kala hadlayeen xijaabku waa maro asturaada oo yacni dumarka lama arkayo dhabarka xagga dambe dee dumarku taagan yihiin marka markii ay arkeen cunug cumar uu soo galay ayay wada aamuseen markaasuu cumar wuxuu ihi yaa caduwaati anfusihin waar kuwiinan cadowga u ah nafahoodow maanad iga haybadaysanaysaan rasuulkii ilaahayna kama haybadaysanaysaan markaase waxay ku dhaheen anta aqadu adiga ayaa ka ad adag oo ka qallafsan rasuulka ilaahay rasuulka ilahay uu kaa naxariis badan yahay bay dabadeedna rasuulka ilahay baa intuu ega cumar ibn khadaab radia allahu canhu ardaa ayuu wuxu uhi ya bna alkhadaab ibnu khadaabow waladii nafsii biyadihi maa laqiyaka shaytaanu saalikan fajan qad ilaa wasalaka fajan aakhara ilaahay baan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee shaydaan hadduu ka waddo haddaad martid oo shaydaan uu kaa hor yimaado shaydaanku intuu cararu waddo kala maraa cumarow waa taytalkii iyo laqabkii iyo biladii ugu weynayd arid ee dusha laga saaro cumar ibn khadaab weeyaan shaydaanku wuu ka cararaa cumar ibn khadaab umama soo dhawaadaba subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah nabigeena wuxuu kala u dhaha calayhi salaatu wasalaam laqad kaana fii man kana qablakum muxadithuun in yakun fii ummati axadu fainahu cumar buu leey ummadihii idinka idinka horreeyey waxaa ka mid ahaa dad muxadisiina yacni sheekeeya haddii ummadayda ay cidi ka mid tahay waxa weeyaan waa cumar buu leeyay nebigu kelmadda muxadiska culammadu waa isku qabteen waxay leeyihiin waxaa looga jeeda waa qof carabkiisa ilaahay xaqa uu ku sugay waa ilaahay baa ku ilhaaminaya waa mulaham waa qof ilaahay ku ilhaaminaya xaqa cumarna saasuu ahaayo nin ilaahay uu ku ilhaamin jiray xaqa ayuu ahaa radia allahu canhu ilaahay baa waafajin jiray wey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada uga waramay sidoo kale riyi uga warramay riyadaasoo waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waxaan arkay ceel iyadoo la qodayo oo yacni ceel biyo laga soo dhaaminayo dabadeedna abubakar ba ceelkii waadaantii biyaha mar ama laba jeer buu qaaday waa weyn deetana dadkiibuu waraabiyey cumar baa ka daba yimi wuu soo qabtay buu yidhi ilamaa uu dadkii oo dhan waraabiyey geelii oo dhanna uu waraabiye dabcan xadiiskaa waxay culimmadu u daliishadaan waa khilaafada weeyaan oo cumar laba sanadood sannadood unbuu abubakar laba sannadood oo keliyunbuu khaliif u ahaa cumar laakiin isagu toban sanadood iyo dheeraadu muddo aada u dheer buu khaliif ahaa guulo waaweynna islaamka waa usoo hooyo ummadii oo dhan waa dhargiyey subxaan allah geel iyo xoolo iyo dadba waa dhargiyey marka culamada halkaasay uga daliishadaan maalinay nabigeena wuxu ley alayhi salaatu wasalaam dakhaltu ljanna jannadii baan gelay fara'aytu arrumaysaat gabadhan rumaysa la ydhahda baan jannada ku arki buuri rumaysa waxa weeye waa gabadh waxa weeye saxaabiyada weeyaan oo iyadana qiso cajiibo macruuf leh waa gabadha loo yaqaano umu sulaym ee uu qabi jiray abu talxa waana hooyadii dhashay anas ibn malik weeyaan waana hooyadii dhashay anas ibnu malik wey waxaa loo yaqaana arrumaysa walaasheed oo waxa weeyaan yadana la dhahdo Eh, iyo walaashina waxa la dhahda qumaysa arumaysa waa qumaysa labadooduba waa laba dumara oo ku suntan taariikhda islaamka ku suntan weeyaan subxaan allah marka wuxuu ihi jannadii baan galo mise waaba gabadhii rumaysa oo ahayd umu weeyaan xaaskii uu qabay abi talxa ayaaba waxa weeye jannada joogta dabadeedna waxaan maqlay buu ihi sanqadha kaba ayaan maqlay waan eego waxaan war maxaa sii sanqadhay waxa laigu hi waa bilaal weeyo jannada sii socda weeye subxaanaka rabbana laa ilaha illa allah wuxuu dhahay nebigu dabadeedna qasri baan arkay weyn oo jannada ku yaalla oo gabadhi ay fadhido ku weysaysanayso waxaan isdhi qasrigan cajiibka quruxda badan leh bal aad geshid oo aad eegtid dabadeedna waxaan qasrigan yaa iskale waxay ku dhaheen malaa'igtii cumar baa iskale cumar baa qasrigan jannada ku yaalla iskale ah, gabadhana waa xaasaskii cumar weeyaan ee jannada weeyaan dabadeedna waxaan xasuustay qiiradii iyo hinaasihii cumaro mabaan gelin buu dhahay marka qasrigii maan gelin cumar baa ooyo wuxuu dhahay rasuulki ilaahay agaaru calayka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo maadankaa hinaasiyaa buu leeyahay subxaan allah u fiirsa markaa jannada ilaahay ugu bushaareeyey isagoo nool iyo qasriyadiisi iyo dumarkii uu jannada ku leeyay waa cumar weeyaan radia allahu canhu arda nebiguna aad buu cumar u jeclaa oo waa kii camru bn alcaas uu weydiinaya u lahaa rasuul allah ya dadka ugu jecesha markaasuu wuxuu dhahay nebigu caaishaan ugu jecelahay markaasuu dhahay rasuul alla anigu waxaan ku weydiiyay ragga ragga ayaad ugu jecesha markaasuu dha abuuha nebigu wuxuu dhahay aabaheed caaisha aabaheedu abubakaran ugu jecelahay markaasuu wuxuu dhahay camru bn alcaas yaa ku xiga rasuulka ilaahay markaasu wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab baan ku xigay ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuu muusa alashcari radi allahu canhu wuxuu leeyahay maalin baan eh, meel beer ah baan fadhiistay oo nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam dabadeedna wuxuu igu dhahay albaabka fur qof baa albaabka soo garaaco wuxuu hi albaabka fur dabadeed markaad albaabka furtid qofkaa waxaad ugu bishaaraysaa jannada wuxuu dhahay waan baxay oo albaabkii baan furay furayo abubakar baabu noqday markaasu nebigu wuxuu dha ugu bushaaray jannadii markaasaan ugu bushaareeyey buu yidhi jannada deetana mar kale albaabkii la garaacay markaasuu nebigu yihi fur oo ugu bushaaray jannada qofka soo galaya albaabkii baan furay mise waa cumaro markaasaan jannadii ugu bushaareeyey isagoo nool deetana wuxuu ihi haddana mar labaad ba albaabkii la garaac mar saddexaad ba albaabkii la garaacay markaasuu nebigu wuxuu ihi fur abuu muusa alashcariyo fur albaabko ugu bushaaray welibana jannada dabadeedna albaabkii baan furay mise waaba cuhmaan ibnu cafaan dabadeedna wuxuu igu dhahay cuhmaan waxaad ugu bushaaraysaa jannada iyo fitno iyo dhib asiibaysa jannadii baan ugu bushaariyey iyo dhibtii asiibaysay subxaan allah wahaakada ilaa iyo xadiiskaa markaa ka waramaya saxaabadii casharati lmubashiriina biljana tobankii saxaabiye jannada loogu bushaariyey ayagoo dhulka nool oo soconaya cumarna ka mid ayuu ahaa radia allahu canhu wa ardaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyoonayay ayaa miyuu xanuunsanayay wuxuu doonay inuu qoraal uu qoro yacni inuu warqad uu qoro actunii kitaaban buu yidhi kitaab ii dhiiba ama warqad aan qoro si aydaan isu qabqabsanin dabadeedna saxaabadii baa meesha isku qabqabsaday dabadeedna rasuulki cumar baa meesha joogo wuxuu yihi xasbunaa kitaabullah war rasuulka ilaahay buuqa ka daayo kitaabka ilaahay baa inagu filan kitaabka ilaahay ayay nagu filan waana meesha ay shiicadu ay u daliishato ay dhahaan cumar baa waxa weeyaan nebigu wuxuu doonayay subxaana allah ufiirsada ufiirsada walaalayaal waxay qaabkay u fekeraan shiicadu waan idin sheegay cumar baa yani nebigu warqadan uu rabay inuu qoro waxay ahayd khilaafada cali buu doonayay inuu khilaafada uu qoro dabadeedna cumar baa fahmayo dabadeedna cumar baa wuxuu ihi kitaabka qur-aanka baa nagu filanayna marshayna marshayna marsha dabadeedna nabigu wuu ilaaway u fiirsada nebiga ilaahay iyo saxaabada si ay ugu jeesjeesayaan inuu waxan uu qoray inay tahay khilaafo inay tahay nebigu warqadan markuu dhahay warqada ii keena inay warqadan warqadii khilaafada tahay inay warqad kale tahay maxaad ku garateen siye ku garateen allahu aclam wax wax yani waxay ahaydba lama garanayo midda labaadna nebigu calayhi salaatu wasalaam kaba soo qaad kaba soo qaad nebigu calayhi salaatu wasalam wuxuu rabay inuu warqadba uu qoro khilaafada kaba soo qaad siday dhaheen sabos yacni kasoo qaad waxay dhaheen nebigu maalintaa uu warqada qoraya dhowr maalmood ayuu kadib buu noolaa dhowrkaa maalmood ee uu nebigu sii noolaa muxuu u qori waayey subxaan allah muxuu u qori waayey marka waxa wararka kutubikuteyntan waxba ka jirin weeyaan wuxuu arkay cumar saxaabadii oo dadka nebiga ku dulbuuqaysa nebigoo xanuunsanaya dabadeedna wuxuu dhahay kitaabka ilaahay baa inagu fulane nebiga ka daaya buuqa marka dabadeedna way iskaga soo baxeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in uu abubakar uu dadka tujiyo dabadeedna bilaal ayuu ahaa ayaa markaa abubakar buu raadiyey dabadeedna abubakar buu waayey cumar buu wuxuu ku dhahay salaada dadka tuji nabiguna wuu xanuunsanaya maalinta dabadeedna wuxuu nabigu maqlay codkii cumar ibnu khadaab oo wuxuu ahaa nin yani cod weyn ayuu maqlay markaasu wuxuu leeyay nabigu ya'ba allahu eh, dalika almuslimuun ilaahay baa diiday in in abubakar cid laga horumariyo mamnuuc in laga horumariyo abubakar ilaahay baaba diiday subxaan allah ayuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam cumar baa markaa bilaal buu kusoo noqday wuxuu ihi waar ilaahay khayr ha ku siiye maxaad iigu sheegi weyday inuu nabigu faray abubakar anigu xun baad igu tiri dadka tujiye markaasuu <laughs> dhaha abubakar umaan raadiyo waan waayey markaasaan idhi bal kolleyba ninka ugu kheyrka badan ee meesha ku jira waa cumare dee cumar salaada hatujiyo tujiyo allah halkaana waxa weeyaan culimmada waxay ka qaataan mas'alada khilaafada ku saabsiisan bay culimmadu u daliishadaanoo waxa weeyaan inuu cumar inuu ka horu maro abubakar ma aha inuu abubakar uu ka horu maro maaha marka saasay u kala horeeyaan abubakar baa ugu horreeya cumar baa ku xiga marka waa labada saxaabiya ugu kheyrka badan wey subxaan allah nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uu dhintay oo ahayd maalin qisadaas unbaan kusoo aroorinayaa ama laba laba laba qisun baan doonaya inaan kusoo arooriyay iga raali ahaad haddii uu dheeraaday baaraka allahu fiikum inaan israaciyan doonaya insha allahu tacaala xilligii nabiga uu noolaa iyo cumar ibn khataab dhacdooyinkii dhex maray labadaa qisaan kusoo aroorinaya qisada koowaad waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam intii uu noolaa aadaanka aadaanka in la aadimo ayaa waxa weeye buu weydiiyey talow maxaynu salaada ku iclaaminaa marka qolo waxay dhaheen sida majuusiyiintan dabshidayna qolo kale waxay dhaheen sida yahuuddan buuq dheer afuufayna qolo kale waxay dhaheen sida nasaraanadan jalas garaacayna markastay wax sheegaanba wuxu dhahay kuwaas waa nasraanada inaga daayi kuwaas waa majuusiyiin inaga daayi kuwaas waa yahuudda inaga daayi ilaa markii dambe uu saxaabigii markaa waxa weya cabdullahi ibnu zayd ee nebiga baray aadaanka uu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku dhahay rasuulka ilaahay waxaan ku riyooday nin baa i yimi oo wuxuu i baray aadaanka waxa ugu dhahay markaad salaada dadka ugu yeedhaysaan intaad istaagtid waxaad dhahdaa allahu akbar allahu akbar afar jeer dhe ashhadu an laa ilaha illa allah laba jeer dhe ashhadu anna maxamedan rasuulullah laba jeer baad dhahaysaan xayi cala salaa laba jeer xayi cala alfalaax laba jeer allahu akbar laba jeer laa ilaha illa allah hal sidaa ku ku aadaan dabadeedna iqaamadii iyo siduu loo loo aqiimayana waa i baray dabadeedna nebigu wuxu uhi waa riyo wanaagsane cabdullahi ibnu zayd oo waxaad u tagtaa bilaal oo bar aadaanka bilaal baa markaa addimaya waayo bilaal wuu idin idinka cod wanaagsan yahay bilaal wuu idin idinka cod wanaagsan yahay leanno eh, waxyaalaha lagu doorto aadaanka iyo sidoo kale imaamka imaamka markaad imaam noqonaysid dadka qur-aan aad ku akrinaysid eh, dadka salaada tujinaysid iyo ama aadaanaad tahay waa inaad qof cod wanaagsanaa haddii dadku ay seexanayaan markaad qur-aanka akridid khalaas ma noqonaysid muadin leanno shuruudda aad inaad muadin noqotid waxaa ka ah inaad cod wanaagsanta marka wuxuu dhahay nebigu bilaal baa idinku cod wanaagsane bilaal bar buu yihi aadaankii waana riyo wanaagsan buu dhahay waxaa soo baxay markaa cumar oo maradiisa jiidana ayaa soo baxay wuxuu dhahay rasuulka ilaahay ow riyada u arkay baan ilaah baan ku dhaartay aniguna aan arkay buu yihi ilaah baan ku dhaartee riyadaa laftigeedaan arkay buu yihi markaasuu nabigu wuxuu dhahay ru'yaa xaq waa riyo runa weeyaan aadaankuna halkaasuu ka yimi marka aadaankuna he halkaasuu ka yimi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uu geeriyooday waxaa dhacday dee qisada macruufka ah weeye nebigu markii uu dhintay cumar baa markaa waxa weeyaan masaajidka dul istaagay intuu seeftiisii lasoo baxay subxaan allah markaasuu yihi nebigu muu dhimanin la rasuulku muu dhimanin ayuu yidhi waxa weeyaan sidii nabi muuse calayhi salaam afartanka maalmood waxa weeyaan loogu waxyoonayay ayuu nebigu afartan maalmood baa loo waxyoonayaayo waxa weeyaan ilaahiisiibuu xaggii ilaahiisuu aaday nebiga ciddii ciddii tidhaahda way dhimatay madaxaan goynaya buu yihi deetana dadkii oo dhan waa iska fadhiisteena way wada cabsadeen subxaan allah dabadeedna abubakar baa magaalada madiine ayuu ku maqnaa xaaskiisii xabiiba bintu khaarij faras buu soo kaxaystay magaalada madiine u yimi dabadeedna waxa weeyaan wuxuu arkay saxaabadiiyo masaajidka jooga dabadeedna waa soo dhaafay cumar baa meesha taagan waa iska soo dhaafay qolkii u galay subxaan allah wuxuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday madaxuu ka dhunkaday waa kii lahaa rasuulka ilaahayow cishta xaya yani tibta xayan mayitan wallahi ilah baan ku dhaartee waad wanaagsan tahay buu leeyahay nolol iyo geeri labadaba dabadeedna waxa weeyaan intuu madaxa ka dhunkaday buu dib uga soo laabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadeedna dadkii oo dhan ilan abubakar nin aadu waxa weeyaan u naxariis badan ayuu ahaa dadkii oo dhan waxay isugu soo biyo shubteen abubakara sidiiq dabadeedna waa kii abubakar lahaa man kana yacmudu muxamadan faina muxamadan qad maat ninkii caabudi jiray moxamed moxamed waa dhintay maanta waman kaana yacbud allaha fa ina allaha xayun la yamuut ciddii caabudi jirtay ilaahay ilaahay waa nool yahay mana dhinto ilaahay subxaana wa tacaala dabadeedna aayaddii quraanka ahayd buu akhriyey wamaa kaana muxamadun aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum faman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya a wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul maxamed waxa un weeyaan rasuul ka mida rusullada ilaahay uu soo diray haddii ilaahay uu ku sababay in la dilaba haddii la dilaba ama uu sidiisaba saga dhinto ma cidhib dambeedkiin iyo kufrigii iyo gaalnimadiiba dib ugu noqonaysaan whats wrong with you maxaa idinka xun ma gaalnimadiiba dib ugu laabanaysaan subxaan waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a qofka gaalnimo iyo cidhib dambeedka dib ugu laabta kaasi ilaahay horta waxba kama dhibayo ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacala aayaddani waxay soo degtay nebigoo nool bay soo degtay subxaan allah abubakar ayaa akhriyey markuu abubakar wuu akhriyey ayaa saxaabadii subxaan allah mid walba uu yaqiinsaday in uu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa u geeriyooday waa kii cumar uu lahaa maalin markii aan aayaddaa maqlay ayaan waxa weeye lugahayga dhulka ku dhuftay buu yani ruugag ama eh, low jilbahan dhulka ku dhuftay waan yaqiinsaday inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday marka subxaan allah eh, dabadeedna eh, sidaas ayaa markaa nabigeena lagu aasay calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala xalqada kale soo socotaa cumar oo la noolaa markaa khilaafadii abubakr asidiiq iyo khilaafadiisiyo toban sanadood iyo dheeraad iyo amiir lmuminiin cumar alfaaruuq iyo hawlihiisiina waa inoo dambeeyaan insha allahu tacaala aan intaa kusoo gebagabeeyo baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waxsan allahu ilaykum waa yahay waan ka xumaay haddii aan wax waqtiga idinku dheereeyey baarak allahu fiikum way maqlaysaan soo maa hablaha qolka umahaati nuur waktigii miyuu dhacay mise wax su-aala qabtaan waayahy waayahay ka raalli ahaada baaraka allahu fiikum waayahay halkaa aynu kusoo gebagabayna marka insha allahu tacaala insha allah baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra wa axsan allahu ilaykum allah ybaark fiikum hay walaal baaraka allahu fiikum baarak allahu fiikum allah idin barakeeyo idinkana kheyra badan allah idin siiyo waqtigiina waa idinka cunan waa ka xumahay insha allah waa inoo iyo sabtida soo socota haddii ilaahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat